بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم العشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث في باب شدة حر النار جهنم وبعد قعرها ومن تأخذ من المعذبين wuxuu ku saabsan yahay shiddatu xari naari jahannam naaru jahannama kuleelkeeda daran wa bucdi qacrihaa iyo godkeeda dheerarkiisa iyo wamaa taakhuduu min almucadabiin waxa ay qabanayso naarta ayadaa gacanta ay ku dhigi ay cuni doonto ee min almucadabiina kuwa la cadaabaya dadka mutaystay ee lagu naari doono walciyaadu biاllah qala xadaثna cumar bnu xafs bnu khiyaaf qala xadaثna abi xafs bnu khiyaaf can اlcalاء bni khalid اlkahili can shaqiiq ibni slma abu wa'il can cabdillahi bni mascuudi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh walih waslm nabigu wuxuu yidhi yu'taa bijahannam jahanamaa la keeni doonaa yowmaidin maalintaa qiyaamo lahaa xaalu u sugnaaday sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zimaamin hoggaankii kastaba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa isla haya yajuruunahaa jahanabay jiidayaan walciyaadu billaah yacanii inta ku xidhan iyo inta malagee xarigiiba si haysta fiiri toddobaatan kun oo xarig oo halkii xarigba toddobaatan kun oo malagu isla takaadu tamayazu min alghayr waxay ku dhowdahay sugaysaa ah inay soo go'do oo dadkii oo qiyaamihiiba tuuran oon weliba kala xukumin inay dadkii naarta mudnaa ay lahayd halkaa inay ugu tagtay doonaysaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana almugiira yacni ibn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdulahi abi zinaad cabdullahi bnu dakwaan can lacnat cabdiraxmaan bni hormus can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal naarukum dabkiinnan haadihi naartiinna iyo dabkiinnan adduunka aad shidataan allatii yuuqidu ibnu aadama ibnu aadam uu hursadoo shito ee adduunyada ay isticmaalaan oo markay dee dhib keentona dhul dhan iyo magaalooyin iyo guryo badan eber ka dhigaysaa juz'un waa qayb min sabciina juz'a toddobaatan qaybood oo min xari jahannam jahannamo kuleelkeedii kamida qayb ka mida weeyaan kuleelka marka laga hadlaayo hal qayb bay matashaa toddobaatan kuleel oo middan oo kale ah ayay ka kooban tahay jahannama walciyaadu billah kuleedka iyo gareedka intuu gaarayo iyo kuleedka intuu gaarayo sabciin toddobaatan qayb oo xaraaradan iyo kuleelkan oo kale oo laisku daray wey marka aad iyo aad bay u kulushaa walciyaadu billah waa waxa marka laga hadlaayo oo nabiga calayhi salaam uu yidhi lugtaa qofka naarta markii loo saaro dab dhuxul dab ah halkaa laga saaro raysmagaadhada maskaxdaa huri buu nabiga calayhi salaatu wasalaam xaraabada marka aad bay u daran tahay qaaluu waxay dhaheen saxaabadii intay yaabeen wallaahi waa ku dhaaranay ya rasuul allow in kaanat inahu kaanat middanaa waxay ahaan lahayd tan adduunyada yaaba la kaafiyatan xaala ku filane tanaaba ku filane in kaanat naaru dunya yaa la kaafiya ku fillaan lahayd oo kuma filan dadkii lagu cadaabo yaa rasuula rasuul allow qaala wuxuu yidhi fa innahaa fudilat waxaa la reebay oo kuwan ayada naartan ayadaa lagu dari doona calayha korkeeda bitiscatin wa sittiina jusa lixdan iyo sagaal qaybood ayaa la fadilay oo la dhigay oo ka baxsan kulluhaa dhammaanba milu xariha kuleelka middan adduunka oo kale weyaan buu nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaa ayadaa marka waquuduha annaas walxijaara dad iyo insi iyo jinni umbaa laga buuxinayaa iyo dhagaxii lagu gubaayey lagu sii kicinayay gibriidka qala xadaana mxamed bn raafic naysaburi qala xadaana cabdrazaq ibn hamaam qala xadaana macmar bn rashid can amaam bn mnabihim can abi hurayra can nabiyi sala allah alيh ali wasalam bimili xadiid abi zinaad ayra anahu qaal kuluhuna milu xariha dhammaan kuleelladaasi lixdan iyo sagaalka ah waa kuleelkan middan adduunka oo kale weeyaan markii laisku daro toddobaatan kuleel buu iska gaaraya qala xadaana yaxya bnu ayub xadaana khalaf bnu khalifa xadaana yaziid bnu kaysaan can abi xaasim can abi hurayrata radi allah canhu qaal kunaa maca rasuuli lahi sala allah alay wasalam nabi ciise ahayn id samica wuxuu maqlay nabigu wajbah saqba wax dhacay buu maqlay wax jig yiri buu maqlay nabiga calayh salaam faqaala nabiyu asxaabaduna waa maqlay faqala nabigu calayhi salaam baa wuxuu yidhi tadruuna maa haada waxaas aad maqasheen ee gegta yidhi ma garanaysaan qaala wuxuu qulnaa allah warasuuluhu aclam ilahay rasuulkaas ayaqaan ma naqaano laakiin dhacay baan maqalay culus baan maqalay qaala nabigu wuxuu yidhi hada xajarun waxaad rumiya bihi dhagaxa waxaa lagu tuuray fi naari naarta dhexdeeda mundu sabciina khariifa toddobaatan sano muddo laga joogo ayaa naarta gebigeeda laga tuuray fa huwa yahwi waa sii hoobanaya fi naari naartuu ku hobtay alaana ilaa hadduu ku hoobtay xata intahaa wuxuu gaaray ilaa qacriga salkeedii hadduu meesha u dambaysay salkeed gaaray buu nabiga calayhi salaatu wasalaam toddobaatan sano wax dhagax la tuuray oo meel hoosena kusii ordaayay wax hortaagan jirin oo saa usii garaangarayo hadda salki gaaray buu nabig sala allah aleh ali wasalam taa waxay tusaysaa jahanamo iyo qacrigeeda iyo godkeeda intuu dhan yahay iyo fogida uu qabo waxadaanaahu moxamed bn cabaad wbn abi cumara qaala xadaanaa marwan yani bn fazal can yasiid bn kaysaan can abi xaazim salmaan alashcari can abi hurayra bihada alisnaad wa qaal haadaa waqaca hadduu dhacay fii asfaliha salkeeda fasamictu waxaan maqasheen wajbataha jigteedii iyo shanqadhiisaad maqasheen xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana yunas bn muxamed xadaana shaybaan bn cabdiraxmaan naxwi qala qaala qataada wuxuu yuri samictu abaa nadratan maqla mundir bni maaliki yuxadid can samura bni maaliki samura bni jundabin radia allahu canhu anahu samica nabiy allahi sala allah alay waslam nabiguu maqlay oo yaquuluuna ina minhum waxaa ka mida dadka naarta la gelinaayo man baa ka mida dad taakhudu naaru naarta ay u gaarayso ilaa kacbey ilaa anqawyadiisa dad buu cirhbaha iyo anqawyaha naarta u gaari intaa bisa laga naaraya markaasuu maskaxda huri asagaa hori naarka ugu fudud wuxuuna isku arkaa hori naarka inugu cadaab kulliya bu isku arkaa wa minhum waxaa ka mida man taakuduhu daday naarta qabanaysa ilaa xujzatihi guntiga iyo halkaas guntiga ayay u gaaraysaa wa minhum man taakuduhu ilaa cunuqihi qaar bay dhuruunta u gaaraysaa qaar baaba fi daraki alasfali min annaar la geenaya oo meesha u dambaysa la tiiminaya xadaana camr bn zuraara akhbarana cabdulwahab athaqafi can ibni caaءi can saciid bin abi caruuba can qataada bn dicaama qaal samictu abaa nadrata maqlay xadiiثa warama can sabura bn jundabin radi allahu canhu ana الnabiya salى اllah alيه waslama qaal minhum dadka waxaa ka mida man taakhuduhu naaru daday naarta u gaarayso u qabanaysa ilaa kacbay ilaa qawyada wa minhum waxaa kamida man taahuduhu naaru daday naarta u gaaraysa ilaa karubatay labada low wa minhum waxaa ka mida man taahuduhu naar daday naarta u gaarayso ilaa xujatihi guntigiisa wa minhum man taahuduhu naaru ilaa tarquwatihi halkaa iyo kalxamaha iyo dhuunta meesha kalxamaha layihahdo halkaasay u gaaraysa walciyaadu billah kullun bicamalihi qof walba iyo camalkiisa iyo intuu dembigiisa iyo xumaantiisa u dhannaa ayaa la naaraya wamaa rabuka bidallamin lilcabiid qala xadaana mxamed bn muana maxamed bn bashaar qala xadaana ruux xadaana saciid bihada isnaad wajacala makaana xujatihi xiwati waa isku mid xiweyhi xiwer waa guntiga xujadana waa isku mid baabu naaru naartu yadkhuluha waxaa gala aljabaaruun kuwa kibirka badana xaqa iska weynaysiiya dadkana ku amartaagla ee ku tunta waljannatu jannadana yadkhuluha ducafaau dadka ducafadaa ayaa gala u badan aqlabka dadka galaya jannada dad ducafaa tabardaran dadku ay dadkaa weeyaan dadka jannada ugu badan xadaana ibn abi cumar maxamed bin yaxya alcadani qala xadaana sufyaan bn cuyayna can abi zinaad cabdullaahi can acraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yihi ixtajat innaaru naartii iyo waljannatu jannadiibaa xujaystamay naartii iyo jannadii yaa xujaytamay wada hadlay oo murmay dooday faqaalad waxay tihi haadihi middan oo naarta yadkhuluyani waxaa gal aljabbaaruuna walmutakabiruun kuwa jabbaabirada ah ee madaxnimada iyo dhaqaalaha iyo wuxuu ilaahay siiye dadka wax ku dhibaateeya iyo kuwa kibraya xaqa ka kibra dadkana xaqira kuwaasa aniga igalabay leedahay xaqa ka santaaga ee diinta diida kuwaasa aniga bay tiri naarti wa qaalad haadihi middanna waxay tiri waa jannadii yadkurini ducafaa ducafada ay galay walmasaakiinu masaakiinta waa kuwa ugu badan weeye wailaa akhniyaa iyo afriyaa iyo maalqabeen way gelayaan jannadu oo akhniyaau saxaaba iyo saalixiinta dad badan oo ka mida ah xoolahooda waddadii loogu talagalay mariyey oo ayna ka mashquulin aakharadoodii bale aakhiradiiba u adeegsaday oo yaa jira aadna loo ammaanay alqaniyu shaakir baa la dhahaa inta u badan baa laga hadlaya naarta waxaa ugu badan jannada waxaa ugu badan ducafada naartana jabaabirada faqaala allahu ilahi baa wuxuu yihi caza wajal hadday labadooda wada hadleen lihaadihi midda naarta wuxuu ku yidhi anti cadaabi cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki waxaan kugu cadaabi man ashaau qofkaan doono warubama qaala usiibu biki waxaan kugu asiibi waan kugu cadaabi man ashaau qofkaan doono oo ay martaqadarkii iraadadii ilaahay kownigeeda ku dhacday laakiin qof walba camalkiisa iyasa wuxuu la yimid baa lagu naaraya wa qaala lihaadihi middanna wuxuu ku yidhi alle anti raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu biki waxaan kugu naxariista man ashaa qofkaan doono walikullin mid walba oo naariya jannaa kulli waaxidatin mid walba oo minkumaa labadiinna ka mida ah, waxaa u sugnaaday miluhaa buuxinteeda mid walba la buuxin doonaa sida mid walba loo buuxin doonana xadiisteena u imaan doontaa qaala xadaana maxamed bnu raafici qaala xadaana shabaabah qala xadaana warqaa bn cumar can camr can abi zinaad can lacraj can abi hurayrata qaal can الnabiy sala اllah alيه wasalam qaala taxaajat الnaaru wاljannatu wa xujaytaboo dooday faqaalat الnaaru naarti waxay tidhi uufirtu waxaa laii dooray laigu talagalay bimutakabiriin kuwa kibiraaniga iyo mutajabiriina kuwa weliba kibirkooda dadka ku dhiba kuwaasaa laigu talagalay wa qaalat aljannatu jannada waxay tidhi famaa lii aniga maxaa igu dhaco laa yadkhuluni imay gelayn ilaa ducafaau nnaas dadka kuwooda ducafada iyo wasaqaatuhum kuwooda dhacay dadka agtooda ka dhacay ee dadku ayna danayninee waxba aan lagu faline waxba aan hadalkooda la maqline qiimaba loo yeelin dadkaasaana ay gale laakiin muwaxidiinta ilaah caabuda ilaah agtiisa saqada kama aha wacajazuhum kuwooda cajazada ah iska tabarta daran kuwaasaa ay gala qaala allahu ilaahba wuxuu ku yidhi liljanna anti raxmatii naxariisteedii arxamu biki waxaan kugu naxariisanaan ku gelin man waxaan doona min cibaadii ka mida wa qaala lilnaari anti cadaabii baa tahay cadibu waxaan kugu cadaabi biki adiga man min cibaadii qofkaan doona addoommahayga ka midoo galabsaday walikulli waaxidati mid walbao minkum layinkaniga mida minha buuxinteeda inaan buuxiyo ayay leedahay waa la buuxin doonaa see loo buuxin haddaad tirada naartii maa hadda la sheegay jannada waa imaan doontaa fa ama naaru naartu falaa tamtalu ma buuxsamayso wax walboo lagu rido hal min masiid baysii leedahay wax ziyaada ma la hayaa fakaasu fa yadacu qadamah allah araxmaana qadamkiisuu dejinaya calayha korkeeda fataquulu markaase waxay leedahay qatin qatin bay tanyazawi bacduha bacda isku dumaysaa oo buuxsani wayuzwa bacduha barkeed baa waxaa loo dumaya ilaa bacdin barka kale markaasaa deena e, dhulkii waa ascahaa iyo wixii buuxsani lahaa o dhan oo isku soo aruuraysaa markuu ilahay dejiye subxaanahu wa tacala qadamtiisa qadamu araxmaan waa qadam yataliiqu bijalaalihi wacadamatihi subxaanah laa nukayifuhu walaa nushbihuhu makhluuqa kuma shabahayno kama anana laa nucatiluhu aan u cadilaynin tawiil iyo macno kalaa loola jeedaayo ma axadna looma diirsanin sidaasuu nabiga uga hadlay sidaasaan ku marayna amiruuha kamaa jaad inna damaanka ku hayna inayna midda makhluuqa ayla shabihiin laysa ka midli shay wahuwa samiicu lbasiir annagu haddana maanka ku hayna wuxuu alla ama nabigiisa uu ku tilmaamay sideeda inay tahay oo xaq ay tahay xadaana cabdullahi bnu cawn alhilaali xadaana abu sufyaan yani muxamed ibnu xumaydin can macmarin can ayuuba can ibni siriin can abi hurayrata an nabiy sala allah alay wasalam qaal ixtajat iljannatu wannaar jannadii naarta bay xujeetay waqti salxadiid bacda xadiid bizinaad qal xadaana mxamed bn raaficin xadana cabdurazaq qal xadaana macmar bn rashid an imaam bn manabi qal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam fadakara axaadiida minha saxiifadii weeye inaana soo marray wa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi taxaajat iljannatu wannaar naartii iyo jannadiiba xujaytamoo dooday faqaalat innaaru waxay tihi uirtu waxaa laii doora bilmutakabiriina walmutajabiriin kuwa kibiraanaya isaga taaga ummadana ku qooqa xaqana diida waqaalat iljannatu jannadu waxay tihi famaa lii maxaa igu dhacay laa yadkhulu amaina galaayo ila ducafaau naas dadka kuwada dacafanayo saqatihim kuwada dhacayo wakhiratum kuwada kaafiliinta harra waxaa la dhahaa waa dadka aan waxba sii raarraacin oo waxba aan la soconin oo waxa adduunka shar iyo macaasi iyo xumaan oo lagu jiro haafiliin bay ka yihiin maskaxdooda iyo qalbigoodaba kuma jirto xag alla unbay usii jeedaan dadkaasaanay galay qaala allahu ilaahi liljanati wuxuu ku yidhi inamaa anti raxmatii naxariistaydi unbaa tahay arxamu biki waxaan kugu naxariisa man ashaa min cibaadii addoommahay qofkaan doona waqaala linaari wuxuu ku yidhi inamaa anti cadaabii baa tahay ucadibu bika man ashaa min cibaadii walikulli waaxidati minkuma mid walba waxaa u sugnaaday milha buuxinteeda faama naaru naartu falaa tamtali ma buuxsamaysa xataa yadaca tabaaraka wa tacala rijlah kolla qadam waan soo marray ilah u ka dejiyo taquulu waxay leedaha qad bay leedaha qadqad saddex fa hunaalika tamtali markaasay buuxsamaysaa qad macnaa waxa weye xasbi xasbi kaafigay waa buuxsa waa dhergay hal min masiidi damba laga maqli maayo wey wayuswa bacduha barkeed waxaa loo dumaya ilaa bacdi marka kale walaa yadlmu allahu ilahay ma dulmiyo min khalqi axada ilaahay dad aan naarta mutaysan intuu abuuro naarta ku buuxin maayo ayagu waxaa weyaan sideeda ay tahay baa lagu soo aruurin intii ku jirtay baa la leekaysiin waama aljannatu jannada markay buuxsami weydo oo dadkii camalka iyo eh, takaaliifta iyo sharciga ku dhaqmi jiray intii la geliyo ay buuxsami weydo jannadii fa allaha ilaahay baa yunshiu laha wuxuu abuuraya khalqa fadligiisa iyo raxmadiisa waxba ka waasacsan dad horna intii la abuuraa deena jannada la gelina biduuni camal wax camal ay la imaadeen jirin wadalika fadlu llah waxadaana cuثmaan bin abi shayba xadaana jariir bn cabdilxamiid an acmash can abi saalix asamaan can abi saciidin alkhudri radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ixtajat liljannatu wanaaru baa doodayo fadakara naxwu xadiid abi hurayrata ilaa qowli walikilaykumaa calaya miluha walam yadkurmaa bacda min aziyada ma sheegin qala xaddaana cabd bni xumaydin qala xaddaana yunas bn muxamed xaddaana shaybaan can qataada qaala xaddaana anas bni malikin ana nabiy allahi sala allah alay wasalama qaal laa tazaalu jahannamu jahanama ka zuuli maysa taquulu inay leedahay markii wax lagu tuuraba hal min masiid ziyaada ma lahaya xataa yadaca fiiha rabu اlciza ilahay baa wuxuu dejinaya tabaaraka wa tacala qadamah fataquulu qad bilana wacizatika cizadaadaad ku dhaartaye waxay ku dhaartay sifo ilahay sifaatkiisa ka mid ah waa meesha loo deliishado dhaarto inay lagu dhaaranayo biasmaa' illahi wa sifaatihi marka cizatika casiiz oo magac ilaahaya sifadiisii wey wayuswa bacduhaa barkeeda ilaa bacdin barka kale ayaa loo dumaya xadaana xadaanii zuhayr bnu xarb qala xadaana cabdusalaam bn cabdiwaaridin qala xadaana aban bn yaziid alcaطaar qala xadaana qataada can can nabiy sala allah alay wasalam bimacna xadiidi shaybaan qala xadaana moxamed bn cabdillahi ruziy xadaana cabdulwahaab bnu caaa fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisa qur-aanka uu ku yiri asagoo ka hadlaya tafsiirkeedii uu alla yidhi yowma naquulu lijahannam maalintan jahannama dhihi doona alintalati ma buuxsanto wa taquulu ay dhihi doonta hal min masiid wax masiid iyo ziyaada ma lahaya ayadaasuu ka hadlaaya caaa cabdulwahaab bnu caaa faahbarnaa wuxuu naga warramay can saciid saciid bn abi caruuba can qataada can anas bni malikin can nabiyi sala allahu aleh waalih wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi laa tasaalu jahannamu ka zuuli mayso yulqaa fiiha in lagu tuuri oo lagu tuuri wixii mudane wa taquul ayaguna ay leeyahay hal min masiid ziyaada ma laaya xataa yadaca rabuulcizati fiiha qadamah ilahay baa qadamtiisa dejinaya gomadow fayanzawi bacduha barkood ilaa bacd barka kale u dumaya wataquulu waxay leedahay qaadiyan qaadiyan kaafi kaafi weeyaan ugu filan ugu filan waa dhargay baxay cizatika cizadaada iyo wa karamika ku dhaartay walaa yazaalu fi ljanna jannada ka zuuli maayo fadlun dhul dheeraada jannada qaybo dheeraada wax ku jira jirin ayaa soo hadhay markay dadka galaan xataa yunshi'a allaahu laha ilaahay baa wuxuu u bilaabaya u abuuraya aan khalqi cusub fa waa dejinaya fadla aljanna dheeraadka intii dheeraadkeed buu dejinaya subxaanah qaala xaddaana zuhayr bn xarb qaala xaddaana cafaan qaala xaddaana xamaad can ibni salma ahbarna aharu qaala samictu anasan yaquul can inabiyi sala allah alayh wasalam yabqaa min aljannati maa shaa allah an yabqa jannada waxaa ka soo hari intuu ilahay doono inay soo hadho uma yunshid allahu tacaala laha wuxuu u abuuraya khalqan mima yashaa wuxuu ilahay doono ilahay u abuuraya subxaanah allahuma yaa rab dad aan camal la imaanin baad u abuurtay jannadaod gelinaysa ku buuxine rabbigow annaga naga hoojin ilah anaga hoojin ilah na geli subxaanak xadaana abu bakr bin abi shayba abu kurayb wataqaaraba fi lafdi qaala xadaana abu mucaawiya can alacmash can abi saalix isamaan can abi saciidin alkhudri qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi yujaabu bilmowti mowt baa la keenaya mowtkii wax macnaha qof kasta wuu dhintaa malkumood iyo malaa'ig baa nafta ka qaadi marka looma jeedo malagii looma jeedo ee waxaa loo jeedaa macnihii mowtkaha ee geeridaha ayaa waxaa laga dhigaya xayawaan nool baa laga dhigi yujaabu bilmeyti baa la keenaya yowma alqiyaama kaanu isagoo laga dhigood mooda kabshun amlax wan aran asagoo mooda wan ciiro leh amlax waxaa weyaan guduudkii iyo madowa isku dhex jira cadiinkii madowa isku dhex jiraan lahaa albayaadu wasawaad marka waxaa weye ciiro ciiro leh ayaa la keenaya zaada abu kurayr fayuuqafu waxaa la istaajinaya bayna aljannati jannada iyo wanaari naarta meel udhexaysa la istaajinaya oay labadaba arki karaan wattafaqa fii baaqi alxadiid waa isku waafaqeen labadan raawi fayuqaalu waxaa leeya ya ahla aljanna ehluljannw hal tacrifuuna ma garanaysaan haadaa waxaa ma garanaysaan fayashraibuun markaasay hanqaltaagayaan yashraibuun way hanqaltaagi markii loo yeero waxaan fiiriya mid walba uu fiirino waxaan fiiri lagu leeyahay baan fiiri wayanduruuna waxay fiirinayaan markay hanqaltaagaan wixii loogu yeerayo fiiriyan yidhi wayaqulu waxay nacam baan garanaynaa <clears throat> waa mowt waxan haada almowtu mowtkii weeyaan qaala wuxuu le wayuqaalu markaas ahljanu yarnaxidheenmakii agu soo socda haddana igu soo noqday qaala wayuqaalu yaa ahla naar ahlu naarooba haddana leeyahay hal tacrifuuna haada waxaad ma garanaysaa qaala fayashraibuun markaas aygana hanqaltaagayaan dhuunta istaagayaan iyo luqunta wayanduruuna markaasay fiirinaya wayaquuluun waxay nacam waan garanayna haada mowtu weeyaan ayagoaba ku farxayaanoo in nafta laga qaaday rabi lahayaan <clears throat> qaala fa bihi waxaa la amrayaa mowdkii wanka laga dhigay in la gowraco fayudba xortooda lagu gowracaya qaal nabiga calayi salam wuxuu yidhi uma yuqaalu waxaa laleeya ya ahla khuluudun falaa mowt waaritaan baa inii sugnaada jannadaad ku waaraysaan geeri dama ma jirto abashiina ka bixiya dhimasho damba wax leedaada ma jirto ogaada wayaa ahla naar helo naarow khuluudun idinkana waad ku waaraysaa naarta falaa mawta geeri ma jirto halkaasaadena walbahaar iyo xasre iyo nidaamo iyo shallayto iyo balaa o dhan baa ku soo aruuraysa qaala uma qaraa rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu akhri waanjirhum yowma alxasra shallaytada iyo nidaamada maalintooda ogadi id qudiya alamru amarkii markii la xukumay id qudiya alamru la xukumay wahum ayaguna amarkoodana waa la xukumay qiyaamaha xasre iyo nidaamo iyo shallayto unbaadeena ka dambayni wahum ayaga kuwan hadda jooga adduunka fii khaflatin bay ku sugan yihin wahum laa yu'minuun mana rumaynayaan haflay ku sugan yihiin mana rumaynayaan berrina arrintii la xukumay xasrad iyo nidaamo iyo shallayto iyo calaacal wa ashaara biyadihi ila addunya nabiga wuxuu ishaaray gacantiisa adduunyada wahum fii khaflatin wahum laa yu'minuun adduunka weeyaan xasraduna waa qiyaamaha qala xadaana cuثmaan bn abi shayba xadaana jariir bn cabdilxamiid yaakhr can ilacmash sulayman can abi salix samaan can abi saciid alkhudriy qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam wuxuu yidhi ida udkila ahlu ljannati اljanna ahlujannaha markii jannada la geliyo wa ahlu naar ahlu naarku naara la geliyo qiila waxaa le ya ahla اljanna ahl اljanna uma dakara bimacna xadiid abi mucaawiya hayra anahu qaal fadalika qowlu caza wajal walam yaqul uma qara rasul la sal slam walam yadkur ayada wa ashaara biyadi ila dunya intaa ku kala duwan yihiin waxyaala ku kala duwan yihiin buu kuu sheegayaa waa sidii dhaqankiisa imaam muslim raximah اllahu tacala diqatahu fi taxari alfaad alfaaddiisu uga dadaali jiray xadana zuhayr bn xarb wxasan bn cali alxulwani wcabd bn xumaydin qaala cabdun akhbarna wqaala akharana xadana yacquub ibn ibrahim ibn sacd ibn cabdiraxmaan bn cawf xadana abi can salix bn kaysaan qaala xadaana naafic mawla bna cumara ana cabdallahi bna cumar qaal ina rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi yudkilu llahu ilaahay wuxuu gelin alla ahljanata aljanna eeljannada jannaduu gelinaya wayudkilu ahla naari naar bismi llah ehlunaarka naartuu gelinaya uma yaquulu wuxuu leeya muadinu mid dhawaaqay baynahum dhexdooda dhawaaqaa la diraya waxaa leey fa yaqul wuxuu ya ahla aljanna laa mowt geeri ma jirto waya ahla naar laa mowt geeri ma jirto kullun khaalidun wuxuu ku waari bima fiihi wuxuu haysto bima huwa fiihi wuxuu haysto qof walba ku waari janna iyo naar wuxuu haysto ayuu ku waaraya qala xaddaana haarun bnu saciid alaydi xarmalat bnu yaxya qala xaddaana ibn wahbin xaddaana cumar bn moxamed bn zayd bn cabdillahi bn cumar bn khadaab an abi xadau ana cabdالlah bn cmr ana rasul اlahi sal اlah alيه waslam an cabdillah bn cumar ana rasuula اllahi sala اllah alيh ali wasalam qaal ida saara ahlu اljannati ila اljanna eelujannada markay jannada u ahaadaanoo galaan wasaara ahlu naari ilaa naar ay galaan watiya bilmowti baa la keenaya mowtkii ayaa la keeni geeridii oo wan laga soo dhigay xataa yujcala bayna aljanna wanaar baa la dhex dhiga la geenaya uma yudbax hortoodaa lagu gowraco uma yunaadii munaadin mid xag alla ka dhawaaqaa dhawaaqi oo wuxuu leeya ahli aljanna <clears throat> laa mowta geeri ma jirto wayaa ahla naar laa mowta <clears throat> geeri ma jirto fayazaadu ahlujanna waxay ziyaasanayaan faraxan ilaa faraxin ahluljanihii nicmadan oon lagaba dhibanaynin farax baa u kordhaaya wayasdaadu ahlu naar ahlu naarka waxu ziyaada xusnan walbahaar ilaa xusni walbahaarkoodi qala xaddaana surayj bnu yunus qala xadaana xumayd ibn cabdiraxmaan can alxasan bn saalixin can haarun bn sacdin can abi xaasim salmaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay waslam wuxuu yidhi nirsu lkaafiri gaalka gowskiisa keliah aw naarulkaafiri gaalka micidiisa midlu uxudin buurta uxud oo kale wey waqiiladu jildii jidhkiisa adeegiisa iyo maqaarkiisa intuu dhan yahayna masiiratu alaai saddex beriyo loo soconaya waxaa lagu talagalay cadaabka inuu dhadhamiyo si fiican cadaab waay cadaabka inuu dhadhamiyaa la rabaa marka naartu intay leegta waan soo marray waa arkaysa dhagaxii la tuuray toddobaatan bil isaalaan sii socday marka intaasi dadka la gelinaayo dad caadi amaa waa dad la balballaariyey oo hilib loo yeeray oo maqaarkooda la waasiciyey oo la raba inay naarta si fiican shafuuq u dhacdo oo ay si fiican u gasho jirkoodii xadana abu kurayb axmed bn camr wakici qaala xadana ibn fudayl an abihi maxamed bn fudayl mqazawankawe can abi xaazim can abi hurayra yarfacu qaal maa bayna mankibay ilkaafir gaalka labadiisa galbintaas ku jirto fi naari naartooda ku jiro masiiratu alaaa ayaam saddex beri in loo socdo weeye liraakibin musric qofka gaadiidka saarana ordaaya saddex beri meel u socdaala gaarsiinaya walam yudkar alwakiiciyu fi الnar xadana cubaydullah bn macaad alcambari xadana abi xadana shucb xadana macbad bn khaalid anahu samica caarida bn wahabin anahu samica nabiya sala اllah alيه wasalam qaal alaa akhbirukum biahli اljanna miyaan inaga warramay ahlujanna ma inii sheega qaaluu waxay dhaheen balaa noo sheeg qaala sala اllah alay slam wuxuu yihi kullu daciifin mid daciifa kulligii weeyaan mutadacafin iyo mutadacifin labada waa la xarakeeyaa mid iska daciifa oon kibir iyo isweyneen midna ku jirin adduunkana wax badan oo mashquulaba ah oo ha ah mashquulinu jirin iska tabaryar xagga adduunyada iyo dhaqaalaheeda iyo xooggeedii xaggan kalena mutadaacif dadkuna ay yasaan oo xaqiraan ama mutadaacifun isagana tadallul iyo khuduuc iyo isbiinbiin xaggan leh isku daciifiya ayaa jannada gala low aqsama allahi hadduu ilahay ku dhaartana ilaa barra waa baarifanaya oo ilaahay baa maciisa oo hadalkiisa iyo ducadiisa dhammaan maqbuul wey iyo dhaartiisaba uma qaala nabigu wuxuu la akhbirakum biahli naar mayna sheega qaaluu balaa yaa rasuul allah qaal kullu cutullin cutul kulligii wey cutulku waa midka qallafsan wey ashadiid alkhusuumna loo dhahaa baadalka iyo beenta ku doola waxaa dhahaa cutullin la yidhaahdaa midka qallafsan ee xaqdiidkaah jawaadin oo xaqa manciya aljamuuc almanuucna waa la yihahdaa xoolaha inuu kulmiyo buu yaqaanaaye xaqa iyo zakada iyo waajibaadka iyo lagu lagulaha o dhan waa mancinaya jawaad wey macno kale waa leeyihiin imaam nawowi raximahullah fi riyaad saalixiin macaani badan buu geliyaa markaas macaani badan buu geliyaa jawaadka uh, muxuu ahaa kaiiru laxmi lmukhtaal fii mashyatii hiri badanoo haddana shaafeertan iyo kibir badan ayuu ku tilmaamay ayb mustakbirin kibir badan oo iskibriya xadana mxamed bn muan xadana mxamed bn jacfar xadana shucba bihada isnaadi bimilihi kayr anahu qaal alaa adulkum mayna tusa waxadana maxamed bn cabdillahi bn numayr xadana wakic bn jarax xadana sufyaan athawri can macbad bn khalidin qaala samictu xaarisa bn wahb alkhusaaci yaquul qaala rasuul lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alaa ukhbirukum maynay inii sheegaa biahli ljanna ahljannaha ma sheegaa noo sheegnaba allo kullu daciifin way mid daciifa kulligii mutadacaafin isdaciifiya ama mutadacafin dadku ay daciifiyaano yasaano xaqiraan maalan low aqsama cala allahi laa barah alaa ukhbirukum yaa kamida mida wey waa kamida dad muuqda oo madax lahoo maalqabeen lahoo mulug lahoo ambiyadii muxuu ahaa dadka dhan maaragtay u sarraysay aho inta jannadu marka waxaa laga hadlayaa dadkan ducafadaha ee muslimiintaah ee masaakiinta muslimiintaah ee adduun mashquulkeeda ka baxbaxay ee aakhara iska qaabilay dadka ogow waddadii bay hayaan wax mashquuliyana maba jirabe waxaa soo maray in dadka fuqarada ay ka horeynayaan dadka kale ka horeynayan jannada ka horgelayaan asxaabuljad dadka maalka maalqabeenkana inay intaa ka dambeynayaan la xisaabaayo ayay ka dambeynayaan low aqsama cala allahi laa baqala akhbirukum meeni sheeg bay ahli naar meeni sheega kullu jawaabin weeyaan mid kasta oo xaqdiida oo jamuuc manuuca zaniin waxuu sheeganayana aan aan ka ahayn zaniinka asalkiisa waxaa loo jeeda loo yaqaana kolmaha xoolaha kolmaha leh ayaa la yidhaahdaa hadda waxaa loola jeeda waxaa weeyaan waa caw oo waa qof mulsaq ah mulsaq biman yantasib dadku u nasba sheeganaya ka mid maahee waa isku dhajiye waa raaciyey mutakabirun iskibriyo wey xadaana bnu saciid bacda dalika zaniin ba kii ahaa lagu aayay gaalkii mxuu ahaa muiira miyuu ahaa khalid waliid bin muiira xadana swayd bn saciid xadana xafs bn maysar an alaa bn cabdiraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal ruba badana ashcafa mid booraysan basaasan madfuucun bilalbaab albaabaha lagu celiyo oo dadkii madaxda iyo maalqabeenkii iyo dadkii uujahadaha iyo acyaanta dadkaasaa la gelinaya markii munaasabaadkii iyo aroosyaha iyo xafladaha la qabo kuwan albaabah lagu celinaya waa dibba loo reebaya low aqsama cala allah qofka sidaasna hadduu ilahay ku dhaarto oo yidha wallahi ba saad noqonaysa wallahi saad noqonaysa ama udadka habaaro ama u ducaysto la abara ilahi waa ka yeelaya subxana wa tacala welid min awliyaa illahi weeye ninkaasaga albaabka lagu celin marka dhar iyo muuqaal iyo ismuujin midnaba ilahay agtiisa waxba kama ahee taqwaya alla ka cabsiya iimaan ayaa ilahay agtiisa wax ka ah xadana abubakr bn abi shayba abu kurayb qala xadana ibn numayr can hishaab bn curwata can abi can cabdillahi bn zamcata qaal khadaba rasuulu llahi sala allah alay slam ba fadakara naaqa dhaaqadii buu ka sheekeeyey dhaaqadii nabiyullaahi saalex mucjizada looga dhigay reer fanuud loo soo saaray ayuu nabigu ka sheekeeyey marka dambena dileen la halaagay wadakara aladii kii buu sheegay caqaraha midkii intuu istaagay boqongooyey gaalkii u daraayay ashqal qowmkaha faqaala wuxuu yidhi idin bacaa ashqaaha markuu u istaagay kii oo u shaqisanaa oo intooda kala gaalo waa kala gaalsan yihiin kaa markuu kacay inbacafa waxaa kacay biha rajulun casiizun aiiz ah yani aiiz fii qowmihi casiizun fii rahdihi raadigiisa iyo reerkiisa raciisa ayuu casiiz ku yahay laakiin oo caarin caarin weeyaan mufsid weeyaan fasaad badan maniicun xaqduud ah fii raadi reerkiisa ku dhex jira wax la hadli karoo kaa reebayna ma jirtmaweertin ay garan taagan tahay nin noocaasa istaagay nin fasaad badan oo isqaadqaad badan oo wax mancini wuxuu manciyaana reerkiisii ku dhex jiroo wax kaa qabanoo kale uusan jirin nin noocaasaa kacay milu abizamca oo kale ah uma dakara nisaha kaasa marka dilayoo hasha hadduu dilay ayagana waa kii la halaagay tamatacu fii daarikum alaaa ayaam saddex beer bisa loo qabtay kadib waxaa weeya waa la halaagay mila abi zamca uma dakara nisaa haweenkii haweenkii ayuu nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam wadakara waa wacdiye waa waaniye fawacada waa wacdiye fiihina uma qaala wuxuu yidhi ilaa ma yajlidu yani limaada bay ka dhigan tahay ilaa ma yajlidu axadukum axadkiin muxuu u jeldina u islaantiisii isaga maganta u aheed ee asaga maaragtay cismadiisa ku jirtay ee ilmaha wahaysay gurigeeda cuntada wax walba asagana uu ku nasanaya ku raaxaysanayay muxuu haddana iskaga garaacay sida addoommaha kale ugu tumi fii riwaayati abubakar jalda alamah addoon sida loo garaacoo kale fii riwaayati abii jalda alcabdi addoon sida loo garaacoo kale addoon aan leedahay oo kale wax kaa hadlayay sida loo tumo kale maxaa islaanta iskaga garaacaysa walacalahu haddana waxaa laga yaabaa suuna u sabri karin fiiri yudaajicuha inuu la saxdo min aakhiri yowmi maalinta aakhirkeedii miska horuu tumay oo goosaa ka garaacay oo dhiig ka keenay oo ka weheysiiyey haddana miska dambana lama bahanaya oo hoosta kaga jira marka lama bahana arrintaa iyada uma wacadahum fii xilkihim wuxuu nabiga ka wacdiyey dadka qosalkooda min adarda ay ka qoslaan dardada yana waa neefta gadaal ka soo baxda neefta gadaal ka soo baxdae sawd kale yaa darda dhahaa markaasuu nabiga alay slam dadka ka wacdiyey wuxuu yidhi qosalka ku qoslaysaan maxay tahay faqaala wuxuu yihi ilaa maya waxaku oo muxuu u qosli axadukum axadkiini bima yafcal wax isagaba uu sameeyo ma qof aan niyata ka imaanin baa jira qof walba uu ka imaadaayo madqadii ka soo fakatay oo sawdkiisii ay banaan ku soo baxday maxaad ugu qoslaysaan ugu maadsanaysaan dad baaba ku maadsado oo meelaha qaar haddaad ay kaa soo fakato waa kuu dhammaatay xadayna suhayl bn xarbi qaal xadayna jariir can suhayl carabiyi can abi hureyra qaal qaala rasuulu lah sala allah alay slam wuxuu yidhi ra'aytu camar bin abi xayi binu qamcata ibnu khindifin ninkaasaan arkay abaa bani kacab haawla kuwan reer banu kacab aabbahooda ay ka soo farcameen ninkaasoo camar binu laxayr dhihi jiray waxaa naarta ku arkay yajuru isagoo jiidaya qusubahu ama qusbahu min dicirkiisa fi naari naarta jiidaya caloosha inta soo dhacday urku jirti kana gu'i mayso yusaa ugu wareegsanaya kaasaa arkayba nabiga calayi salam muxuu ku mutaystay awala man sayaba sawaa'ib yaan arki doonaa dhaqan xun buu la yimid iyo caqiido xun iyo asnaam iyo shirkiyaad dadka millata ibraahim xaniif iska haysta ayuu gaalnimo iyo shirki soo dhexgeliyey xadaana camr naaqid xasan xumaani wcabd bn xumayd qaal cabdu abaranii wqaal aaraan xadaana yacquub huwa ibn ibrahim bn sacd xadaana abi can salixin can ibn shihaab qaal samictu saciid ibn musayib baa maqlo yaquulu leh ina albaxiirata ma jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibata walaa wasiilata walaa xaam ayuu ku fasiraya ina albaxiirata baxiiradu allatii waa mida yumnacu la diido la manciyo dadka laga reebo daruhaa dararkeedii iyo caanaheedi iyo listeedii litawaaqiiti baa loo mancinaya asnaamta iyo dawaaqiidda unbaa dadka ma cabbi karaan baa laleeyahay falaa yaxrumu axadu min annaas qof dad kamidahoo lisan karo maali kara ma jirto waxaasay iyo bilaaba waxba ka jirin wa ama saaiba saa'ibaduna allatii waa neefka kaanuu yusayibuuna ay sii dayn jireen liaalihatihim aalihaadi asnaamta usii dayn jireen e, e, alihada iskale sanamkaa iska lehe daaya lama raranaayo lama lisanaayo falaa yuxmalu calayha shay wax lagu xumbaari oo gaadiidsi ah oo la saari ma jirtay dhihi jireen waxyaalaha khuraafaadka ee qusacbaraadka ah ayay la imaadeen waqaala musayn ninkaasaana bilaabay camr bnu luxay waqaala ibnu musayib qaala abu hurayra qaala rasuulu lahi sala allah alay slam ra'aytu camar binu caamir alkhusaa'i ayaa waxaa arkaya juru asagoo jiidaya qusbahu asaga municirkiisu fi naari naarta dhexdeedu jiidaya wa kaana awala man qofka ugu horreeyey buu ahaa sayara ee sanna jideeyey sayara wuxuu jideeyey assuyuuba asawaa'iba riwaayakaas saa'ibada xoolaha laleeyahay asnaamta iskale intaana waxaa iskale adaab iskale xoolahan ilaahay uu ku siiyey intifaacsa adiga lagu yidhi mayd iyo muxuuha sanam iyo qabri iyo geed iyo dhagax midna ma laha midnana lama siin karee adiga intifaacso sadaqayso cun cab raro xadaana suhayr bn xarb xadaana jari an suhayl can abiihi an abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi sinfaani min ahli naar laba kooxood oo ehlunaarka ka mida lama ra'maa weli maana arkin nabi waa loo sheegay ehlunaar wayaa layidhi laakiin xilligiisii miyna jirin wakhtigiisa nabiga calayh salaam mujtamacii nadiiftahaa ee nabiga uu ku dhex noolay saxaabadiisii laguma dhex arkin labadan tilmaamood wayse imaan doonaan ayuu nabigu yidhi wayna imaadeen qowmun waa dad qolada koowaad macahum waxaa macoodaahana siyaadun ulo shaabuugiya iyo ulay wataan kaadanabilbaqari bilbaqari looda seenteedoo kalea oo gadaalla ka kuusan fii daarana burad waxkulaama muxua ka dhuuban yadribuuna biha naas dadka ku garaacayaan dadka ku garaacayaan dad ula wata dhuudhuuban dabada afka u dhuuban intana u aaday sidii seentii loodii oo kalea oo dadka garaacayo tumi ayaa imaan doona nabiga calayi salaam xaq darra ku waxaynaya kuwa xoolahooda xooga ka qaadaan qaar ay dhahaan ilaa ilaa meeshana tagaysaa isku imaada kuwa muxaaratay xoolahoodii baad ku qaata waxyaala noocaasoo kale oon xaqdarraa ah, ayay ku garaacayaan dadka wanisaau waa sida kuwa maaratay hadda uun ashurbada iyo waxaa kuwa la yidhahdoo kale ee dalamada ee dadka dulmiya dadka ku ciyaara ee iska tuma madaxka guruumaha la dhaca dadku hadday hadlaano sida nama qabatay dhahaan la dhaca guruumka wanisaaun haweenkaasiyaatun qaaqaawan waxay ka qaawan yihiin shukru nicma nicmo kaasiyaatun way arbaxsan yihiinba nicmadii ilahay bay arrinbaxsan nicmay haystaan nicmo way haystaan caariyaad wayna ka qaawan yihiin shukrigeedii kaasiyaa dhar bay qabaan qaali ah caariyaatun wayna ka qaawan yihiin cawradooda ma asturro xijaabkii sharcigaha ah ma xijaabna marya qaalana ah way qabaan waa kadhar jirkoodana waa la arkayaa mumiilaat xaqa ayay ka leexdeen maailaat dad kale way leexiyeen mumiilaatun maailaat mumiilaatun can ilxaqi maa'ilaatun hayrahun hayrkooda way leexiyeen ama cagsi ruusuhunna madaxooda kaasnimati lbukhti baad moodaa neefka geela ah kuriskiisa almaayila ee baarmajiirka leh geela waxaa jira qaar kuriskasa u jaban yahay oo baarmajiir leh geela noocaas oo kalea madaxooda moodaa madaxda wax ku guraan ku guraan guraan isa u qalluucinayaan markaasay madaxa kor u taagayaan deenna oo ragga deenna sararta ku qaadayaan iyo xadad ku qaadayaan oo wuxuu raggu uu sameeyo iyo meeshuu wax ka cuno ayay ka horraamsanayaan xishood malaba loo jeedaa kuwa haweenka noocaas oo kale xishoodka aan lahayn kuwa ayaguna ehlunoor wey laa yadkhulna aljana janna ma galayaan buu nabigu alayh salaam walaa yajidna riixaha udugeeda xataa janna ma helayaan gelin iska dhaafe wa riixaha jannada udugeedu la tuujadu min masiirati kada wakada afartan sano iyo yaa la sheegay intaa intaas meel kuu jirta markay jannada kuu jirto yaa saxansaxadeedii iyo oogeedii iyo nafaxaadkeedii iyo waxeedibaa yaa kuusoo saxansaxaya marka jannadii inay garaaska dhaafaataa uma udgeeyaan saasuu nabiga sala allah alay wasalam waa dad xaqdiida dembi keliya kumayna dhicine kibir iyo santaag iyo xaqii ay maarata diideen iyo weliba taxadi oy leeyihiin yaa nagu dhaca oo waxna isdhadhihi kara oo qofkii hadlaba ay furuuraha goosanayaan gaaladan ay dabada la gelayaan dhaqan noocaasay qaateen oo kuwa gaalada ay u baaqaan mar walba ay dhahaan xuriyatu nisaa iyo xuquuqulmar'a iyo xaqa haweenka iyo fulaan iyo fulaan iyo beenbeentaasi yaa diintoodii ay oga tageen diintooda oga tageen oo shareecada ay oga dhaqaaqeen oo wixii diin iyo shareeco ahaana ay yaseenoo xaqireen oo markii la sheegay diinba kibir iyo idob la'aan ayay ku dhaqaaqaan kuwa noocaas oo kale ah waxaad garanaysaa dad dambaabay oo dembi inay ku dhaceen is-og meehee dad kibir kibir iyo santaab ku jira xaqa diidan wey xadaana ibnu numayr xadaana zayd yacni ibnu xibaab xadaana aflax ibnu saciid xadaana cabdullahi bn raafici mawlaa umu salama qaala samictu abaa hurayrata maqlo yaquulu qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi shiku waxaa dhow indalat bika mudda ninka la yidhahda abu mudda haddaad cumriga ku yeerdheeraaho waxaad arki doontaa antara inaad aragtaa dhow qooma dad baa arki doontaa fii aydiihim gacmahooda milu adanabi baqar looda sayntiisoo kale ula ah ayay wataan yaqduuna fii qadabillaah caro ilahay bay la kallahayaan xooladooda soo dhac iyo isbaara iyo dadka madaxa ka garaa iyo mid jaajuus iyo mid xig shaqadooda wataaba wayaruuxuuna waxay la soo galabta galabteeda wajaga ku buuxa fii sakadillah caro ilahay bay la soo caraabe la soo hideen xadana cubaydlah bn saciidin abubakr bn naafic wcabdi bn xumayd qalu xadana abu camr alcaqadi xadana flax bn saciidin qala xadana cabdullah bn raafic mawla bn salma qaala samictu abu hurayrata yaquul samictu rasuul allahi sala allah alay slam baa maqlay yaquulu in daarat bika mudda haddii muddo kugu dheeraado cumrigaada aw shagta waxaa dhow ood arki doontaa oo kuu dhowaan an tara inaad aragto qooman dad yaqduuna fii sakhadillahi cara ilaahay bay lakallahayaan wayarowxuna waxay la soo hoyanayaan fii lacnatihi carad ilaahay fii aydiihim gacmaha waxay ku wataan midla adnaami albaqar loo seentoodo kale ula aad moodo oo dadka ku cabsiyaan ka geliyaan way wataan baabu faraa'i dunya adduunyadan inay dhammaan doonto soo gabagabayn doonto sidii loo dhimanayo loo dhibanayo loo dhimanayo gabar waa dhintay laway loo socdo marka dambe inta soo hadhay hal mar baa buunka buuf lagu dhahay lagu afuufayaa kow waa lawada dhammaani kadib baa wadayaana xashri yowm alqiyama maalinta qiyama xashrigeeda isku ururinteeda yo haddana bananka lasoo istaagay mar labaad xadana abubakr bn abi shayba qal xadana cabdullah bn idriis alawdi xadana ibn cumar xadana abi muxamed ibn bishir xa xadana yaxya bn yaxya akbarana musa bn axya xa xadana maxamed bn rafi xadana abu usama kulluhum dhammaantood can ismaaciil bn abi khalidin xa xadana maxamed bn xaatim walafdilah xadana yaxya bn saciidin qal xadana ismaaciil qal xadana qaysin qaal samictu mustawridan baan maqlo akhaa bari fihrin aha yaquula sawan qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi wallahi ba ku dhaartay madunya adduunyadu ma aha filaakhirati markii aakhira la fiiriyo ilaa mil maa yajcalu axadukum axadkii wuxuu yeelaayo lamid tahay un keliya ismacu fartiisa haadihi tara haadihi farfaraha kamida ah waa ashaara yaxya bisabaaba yaxya isagu sabaabaduu ishaaray kuwana ibhaamkii fishaareen ashaara yaxya fartan farmuusatadaa oo filyami badda usaa u dhexgeliyoo kale wey adduunyadu bal falyandur ha fiiriyo bima yarji waxa soo celinaysa fartiisa ay soo celisay soo qaaday ee badda ka soo noqday bal fiiri ma wax quud afartaada ah soo raacay waa maya adduunyada marka aakhira loo fiiriy waa sidaas waxay tahay malaha wey wafii xadiiihim jamiican hayra yaxyaa samictu rasuul اllahi sala اlه alay slm yaqulu dalika wfii xadiid abu usama can mustawr bn shadaad akhi bn fiiri wafii xadiidihi ayada qaala wa ashaara ismaaciil bn idham ismaaciil isagoo suulka ayuu ishaaray bal suul ugelisaa biyo ugeli bad bad buuxda baddaan halkaas isagoo soo ugeli maxaa ka soo qaaday waxba kamaa soo qaaday adduun sidaa weeyaan wax kasta ood ku noolaato barwaaqo iyo nicmaad ku noolaato waxaa weeyaan maalinta nafta qofka laga qaadayo kaanu isagoo uu ashiyata wduaaha isagoo maaratay eh, kaana yowma yaruunaha lam yalbauu ilaa cashiyatan aw duxaaha nis hor iyo nis dambe barin ama galab intaa wax ku noolaa addunyadii ayuu la mid yahay waxadaani zuhayr bn xarb xadana yay bnu saciid an xaatim abi sagiira qal xadana bn abi maykata an qasim bn moxamed an caaishata qaalat waxay tiri samictu rasuul allahi sala allah alay slam yaquul yuxsharu naas dadka waxaa lasoo kulmin doonaa yowma alqiyama maalinta qiyaama xufaata ayagoo kabaala'aana curaatan qaaqaawan qurlan aan gudnayn sidii ilmaha uu ku dhashay markuu calooshooyada kaba ma qabo ma gudmo dhar ma qabo saasuu ku imaan doona bannaankale soo mutuuxi qof walbaba camalkaada dharha ku xidho wey qultu waxaan ya rasuul rasuul allow amis caaisha radi allahu canhu xishoodkii fiiri dibba xishood baa galay oo gabar cafiifaha qiimo badan xishood badan weeye waxay ka fikirtay waa maxay dadkan qaawan rag iyo haweenba yaa rasuul allah amisa haweenkii iyo warijaalu raggii jamiican dhammaantood haddii laisku keenayo qaawan yandur bacdo markood sooma fiirina ilaa bacdi markaas fiirin mahayaan qaala sala allah calay wasalam xuya caaishatu caaishay alamru amarka ashaddu ka dara min an yandura bacdu markood inuu fiiriyo bacd marka kale hawliga iyo kala cararka iyo masaraxaadkii kala didka la kala didaayo qof qof fiirinaya ma jirto saasuu nabi sal allah alay waslam yidhi maalinta ayada hooyadii caloosha kuwooda ilmaheed bananka kusoo tagtay ilmaha umarsan xoortay meelay xoortay aan warweynin ilmihii haddaa dhashay ciro ka soo daaratay yowma yajcalu wildaana shiiba kii haddaa dhashayba ciro ka soo daadanaysa maalintaasi isfiirfiirin yaaba wahaya keensho nin walbaba halkaa dhuuntaa ayay nafta timid qala xadana abubakr bin abi shayba wbn numayr qala xadana buhari bn axmar can xaatim bn abi sagiira bihada اlisnaadi walam yadkur fi xadiidi qurla qala xadana abubakr bn abi shaybata zuhayr bn xarb isxaq bn ibrahim bn cumara qala isxaq barna wqala akharun xadana sufyan bn cuyaynata can camr can saciid bn jubayr can ibn cabaasin radi allahu canhuma samica nabiya nabigu maqlo yakhdubu khudbeyn huwa yaquul nabigu ale inakum mulaaqu llahi dadow ilahay baad la kulmi doontaan mushaatan idinkoos lugaynayo socda xufaatan kabala'aana uraatan qaaqaawano qurlan beejaqaba walam yadkur zuhayr fi xadiidihi yakhdubu bna msaabi xadana abubakr bn abi shayb qal xadana wakiixa waxadana cubaydullah bn mucaadi qal xadana abi kirama can shubaxa وxadana mxamed bn muثana mxamed bn bashar lafd bn muثana qala xadana mxamed bn jacfar xadana shucba almuqira bn nucman can saciid bn jubayr can ibn cabaasi radi allah canhuma qaal qaama fiinaa dhexdaanada waxaa istaagay rasuulullahi nabiga calayh salaam khadiina asagoo khudbeerayo bimawcidatin wacdi baliiqa oo aakhiradaka lagu xasuusinaayo oo adduunyada qiimaheeda la tusaayo halkaasuu nabiga uga sheekeeyey faqaala wuxuu yihi yaa ayuha naasu dadow inakum tuxsharuuna waa inana soo kulmin doonaa ila allahi xaq alleh xufaata idinkoo kabalaana culaatun qaawana qurlan oo balagti qaba oo beejo qaba oon gudnayn kamaa badaana buu alla yidhi saan u bilownay awala khalqin abuurkii hore yaa nuciidu ku soo celinaynaa wacdan waa ballanqaad calaynaa korkaanaga annaga ah. innaa kunaa faaciliina wacdigaasna waan samaynaynaa waan falay doonna alaa wa ina awala alkhalaa'iqi khalaa'iqda kuwa ugu horreeya qofka ugu horreeya oo yugsaa la radbixin doona oo maro lagu qaban doona yowma alqiyaama ibraahiimu ibraahim wey calayhi salaam nabiyullahi ibraahiim imaamu tawxiid weeyaan diinta iyo tawxiidka iyo islaamnimada iyo nabinimada iyo risaalada iyo diintii daraaddeed waa kii intii la qabtay dab lagu tuuray markaasaa ugu horeeya wax dhar loo xidhi doono ala wa inahu sayujaa waxaa la keeni doona birijaali min ummati ragga ummaddeeda ka mida fa yuuqadu bihim waxaa la marin doonaa la qaatiin doonaa <coughs> yuuqadu bihim waxaa la qaatiin doonaa daata shimaal xagga bidixda qofka xagga bidixda loo kaxeeya waa u dhammaatay midig baa la rabaa fa waxaa bihi yaa rabbi rabbigow waa max bidixda asxaabii waaba asxaabtayda waa dhaqaana fa waxaa le innaka laa tadri ma ogid ma axdatu bacdak markaad dhimatay kadib waxay soo darisiiyeen acraabtii iyo dad badanoo gaaloobay weya gaalnimada ku dhintay faaquulu waxaan leeyahay kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii wanaagsanaaasuu yidhi nabiyullahi ciisa calayhi salaam wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim ilaahu intaan dhex joogay maamaragaya markhaati ku ahaa falama tawafaytanii markaad oofsatay kunta waxaa ahaatay anta adigu arraqiiba calayhim adigaa ilaalinaya oo ka warhaya xaalkooda wa anta calaa kulli shayin wax kalastaba shahiidun baa tahay intuu cadim haddaad sacadaabta fa inuu cibaaduka addoomahaadii weeyaana cadligaadii wain takfir lahum haddaa u dhaaftana fa innaka adiga anta alcasiizun alxakiim baa tahay qaala fa yuqaalu lii waxaa laygu dhahayaa markaasaa u calaacalo oo aayadaas akhriyo oo aan maxaa laga rabaa kuwan asxaabtaydiidiba ahaayeene inahum ayagu lam yazaaluu kama yanazuun lmurtadiin inay ridoobeen calaa caqaabin ciribtooda mundu faaraqtahum saastaad u faaruxday dhimashadaad dhimatayda wax badan baa gaalooday diinta ka baxday muhaajiriin iyo ansaar dadka qiimaha badnaa ee saabiqiintahaa dadka iyagu waxaweye xaashaahum dalika mayna maarata waba shaki gelin bare kuwii la dagaalay ee asxaaburida la dagaalay ee soo celiyey in badanoo ka mida qaar badanna sifeeyey ayay ahaayeen ridwanullahi calayhim jamiican وفي xadيiث وkيع وبن cاaف qال إنka lا تdري ma أحدث bعdك xdثna زهير بن xرب qال xdثna أحمد بن إسحاq الxا xdثna محمد بن xاatim xdثna bاز qال جميعا dhamaan xdثna وhب xdثna cbaydاللahi cبداللahi بن dاوس عن أبي dاوس بن kaysان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه aلي وسلم qاal يxشر الناas dadka waxaa la soo aruurin doonaa calى ثaلاثi طرائقة saddex dariiqo iyo saddex qaab ayay ku imaan doonaan raaqibiina raahibiin way qolada koobaad ayagoo raaqibiina kuwa rajaynaya raxmadda alle raa'ibiina cabsanaya asxaabuulyamiin wey waaaana laba calaa baciir bay saaran yihiin waalaata saddexna calaa baciir bay saaran yihiin rati neef wa arbacatu afar calaa baciir saasaa raakibiin wey wa casharatu calaa baciir kuwagana waa raakibiin weeyaan saabiquuna awalin wey watuxsharu baqiyatu intada kale waxaa soo kulmin doonta taxshuru waxaa soo kulmin oo soo aruurin doonta oo qiyaamaha xashriga keeni baqiyatan intaa waxay ka soo haray annaaru naartaa soo xashrinaysa isu keenaysa marka waa qubayla qiyaama qiyaamaha intoona dhiceen aakhirka weeyaan waa la yidhi meehe waxa weeyaan xashrigii buunka markii laga soo baxay yaa sidaas qaar dhaartii soo keenaysa kuwana waxaa weeye ayagoo raaqibiin raahibiina oo socdo asxaab alyamiin kuwana waxbay wasaaran yihiin waxaa imanayaan ayagoo wufuuda ayay imaanayaan wa taxshuru baqiyatahum unnaar tabiitu way baryaysaa macahum xaytu baatuu meeshay baryaysaa meeshay ay baryaan ayay naartooda ag baryi marka qolada daliishanaysa iyo qiyaamihii weliha la gaarin wataqiilu macahum waxay la qayluushaan xaytu qaaluu meeshay qayluushadaan duhurkiina wayagsugi intay siimamay sugi watusbiu waa bariisa maoo maooda ayu mesha kuwaa bariistaan watumsi naartiba ku galabaystaan maoo maooda ayu amso mesha ku galabaystaan baabun fii sifati yowmi alqiyaama canala allahu calaa ahwaaliha qiyaamaha sifadeeda iyo tilmaanteeda ilahay aan nooga kaalmeeya dhibkeeda iyo mashaqadeeda qaala xaddaana suhayr bn xarb wmaxamed bn muhana wacubaydullahi bnu saciidin qaaluu xaddaana yaxya yacnuuna ibnu saciid can cubaydillahi qaala akhbarani naafic can ibni cumara can ilnabiy sala allah aleh wasalam fii qowlihi tacaala yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadkoo dhan markay u istaagi doonaan rabbulcaalamiin ayaa loo istaagi doonaa qaala yaquumu axadu midkood baa istaagaya fii rashcihi dhididkiisii ayuu dhex istaagay ilaa ansaafi uduneyhi labadiisa dhagood bardankooda dhididkuu gaaraya qof walbada camalkiisa intuu hayo dembigiisa yuu dhididkiisa dhannaanaya kuwauba halkaa u gaar dhagaha kuwa afka u gaar kuwa lugaha ila akhiri wa fii riwaayati muhana qaala yaquumu naasu lamidku qala xadana mxamed bn isxaaq اmasayibi xadana anas yani ibn ciyaad xaw xadana suwayd bn saciidin qal xadana xafs bn maysara kilaahu maca muuse bn cuqbaxa xadana abubakr bn abi shaybat xadana bukhaari bn axmed sulayman bn xayaan waciise bn yuunus bn abi isxaaq an ibn can cabdulahi xaw xadana cabdulah bn jacfar ibn yaxya xadana macn bn ciisa xadana malik ibn anasin xaw xadana abu nasr tamaar xadana xamaad bn salamata can ayuba xaw xadana xulwaan xasan bn cali wcabdi bn xumayd yacquub bn ibrahim bn sacd aلzuhri xadana abi ibrahim bn sacd can bn kaysan kula hawlaa can naafic can ibni cumar can inabiy sala allah alay slam macna xadiid cubaydillah can naafic kayra ana fii xadiidi muusa bin cuqba saalix waxaa ku sugan xataa yaqiiba axadum midkood ilaa uu ka tiimbado ka tago fii rashhi dhididkiisa wuxuu gaaraya uu tagaya ilaa ansaafi udunay dhagaha bartankooda halkaasuu dhididka u gaaraya waa xaaladda qiyaamo wey labada qof yani dhididka ka soo baxaya qofka dhidid faafi maaha oo dadka kale gaari asagoo mu kor u fanan kor u fananaya inta camalkiisa u yahay buu gaari xadana qutayb bnu saciidin qal xadana cabdilcaziiz can ibni maxamedin qaal can fawrin buu ka warin can abilqays can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay waslam qaal ina alcaraqa dhididka yowma alqiyama maalinta qiyaama dadka ay dhididayaan layarhabu fi lardi dhulkuu geli horta hore sabciina baacan toddobaatan baac buu hoos u geli hadduu dhulkii buuxsay uma kabuu soo kici wainuu layabluq wuxuu gaaray haddana ilaa afwaahi innaas dadka afkooda oo ilaa aadaan dhagahooda yashuku fawru baa shakasara ayuhumaa labada cibaara midooda qaala uu yidhi xadana alxakam bnu muusa abu saalix xadana yaxya bnu xamsata can cabdiraxmaan bnu jaabir xadaani salim bnu caamirin qala xadaani miqdaad bn aswadin qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه ali wasalam baan maqlay yaquulu tadnu shamsu qoraxda soo dhowaan doonta yowma qiyama maalinta qiyama qoraxda hadda aadka nooga fogay kulaelkeeda aan loo adkaysanaynin way soo dhowaan min alkhalqi bay u soo dhowaan xataa takuuna minhum ilahay ka soo gaadha ka miqdaari miil miil mayl ama mayl ayaa soo gaaraysaa hal mayl ah qaala sulaam bnu caamir fawallahi ma adri maogi maa yacni bilmiil wuxuu ula jeedo masaafat alardi ma maylkii ardada masaafadeedadeeda baha ee buradka ahaa am ilmayl aladii sawaa maylkii tugtaxalu bihi alcayn isha lagu nakuusho baalka yaree qoriga indhaha indhakuulka ku dhex jira kaasna mayl baa la dhahaa maalkaasaa loo jeeda mise masaafadii baa loo jeeda dhulkaheed allahu aclam miday ahaataba naarti way soo dhowaatay qoraxdii dhididka dadka ka soo baxayaan xasaba camaanihim weeye waxaase jira kuwo aan kulaylka waxba ka ogeyn oo hoos iska jooga toddoba qolaa la sheegay riwaayad kale waa ka badiyeen ayaa jira ilaahay anagu dara subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah dad ilaahay dartiis ku jeclaaday ma la heli haddee dad ilahay dartiis ku jeclaaday wax kale isku meerjeclaan laa qabiil laa xisbi laa fulaan laa maal waxay isku jeclaadeen kale ma isku jeclaadeen alla dartii diin iyo iimaan iyo islaamnimo bas isku jeclaadeen dadkaasaa ka dadka hooska ilahay asaina mutaxaabuuna fiihi waleh awa kuwa isjeclaa almutaxaabuuna fiih aniga darada kuwa isku jeclaa awe qaala fayakuunu nnaasu calaa qadri acmaalin fi lcarab dadku camalkooda intuu dhan yahay buu dhididka u gaari dhididka fa waxaa ka man yakuunu ilaa kacbayhi qaar buu dhiidkiiqabaha u gaaraya wa waxaa kamid man yakuuna ilaa rugbatayn labada loqoor u gaaray wa waxaa kamid man yakuuna qofuu dhiidkiisa haara gaaraya ilaa xaqwayhi halka guntiga wa waxaa kamid man yuljibhu alcaraqu qaar uu uu xakamaynayo iljaaman xakameen qaala wa ashaara rasuulu llahi markuu iljaaman marayo wuxuu nabigu ishaaray sala allahu calayh waali wasalam biyadii gacantiisa ilaa fiihi afkiisa halkaasu gacantaa kusaa u saaray nabig alai salam xakamaha fardaha iyo baqlaha iyo ayaa xarig afka laga geliyo yaasaa loo qabta xakamaa la dhahaa halkaasay dadka qaar rabididkii u gaarayaa saasuu rasuulka sala la alay slm baabu sifaati alatii sifaatkii iyo tilmaamihii yucrafu biha lagu garanayo fi dunya adduunyada ahluljannati wa ahlunaar ahlujannaha <clears throat> iyo ahlunaarka intaan aakhiraba la gaarin adduunka tilmaamaha lagu kala garan xadaثna abu qasaan almasmiciy wmaxamed bn muhana wmaxamed bn bashaar bn cuثmaan wlafظ labi qasaan bn muhana qala xadaثna mucaad bn hishaam xadaثna abi can qataada can mudarib bn cabd اlah bn shakiir can ciyaad bn ximaar اlmujaashiciyi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal daata yawmi maalifii khudbatii khudbadii wuxuu nabiga ka dhex yidhi alaa ina rabbii rabbigay danow amarani wuxuu amray an ucallimakum inaayna baro maa jahiltum waxaad jaahil ka tihiin oo mimaa cilmigii callamanu ana ilaahay baray wuxuu cilmi ilaahay aniga baray idinkuna aad jaahil ka tihiin inaan baro ina gaarsiiyo ayaa lay amray ah, yumii haada yawmi haada yawmi haada maalintanaa weliba lay amray inaan aan sheego wixii ilaahay barinaya baro kullu maalin naxaltuhu cabdaa kullu maalin xoolo kasta oo naxaltu aan siiye cabdan addoon aan siiye xalaalu xalaal wey ah. wa innii anigu khalaqtu waxaan abuuray yani xadiidku intaa hore wuxuu ka ahaa nabawi kadibna qudsi isku bedelay kullu maalin xoolo kasta oo naxaltu aan bixiyey buu alla leeyahay cabdan addoon aan siiyey xalaal xalaal bay u tahay wa innii anigu khalaqtu waxaan abuuray cibaadiya addoomahaygi xatman waa hadalkii ilahay hadalkaasi nabi ma noqon karo wa inii khalaqtu cibaadii baan abuuray xunafaa xaalihiin kuwa xaqa ku toosan ayaga shirki iyo kufri iyo gaallo midna waxba ka ogeyn iimaan iyo islaanimo kullu mawluudi yuuladu cala alfitra alastu birabbikum qaaluu bala halkaasay dadku asal u wada ahaayeen oo ku abtirsan jireen kullahum dhammaantood ayaga xunafaa xaqa kulle ku toosan ayaan abuuray shirkiga iyo gaalnimadu gadaalba ka timid asalku iimaan iyo islaamnimo ay horraysay wa innahum ayagu dadkii wanaagsanaa atatumu shayaaiinu shayaadiintii baa u timid fajtaalathum waxay ka leexisay can diinihim diintoodii bay ka leexisay diintii bay ka leexisayoo inxiraaf iyo xaqiioo la gara maryo shayaadiintaa gadaal ka keentay waxaramtu calayhim waxaan ka xarimay maa axlaltu lahum waxaramat shayaadiintii waxay ka xarimtay calayhim dadkii maa axlaltu lahum waxaan u xalaaleeyey waalasu filashyaa alxillu wayaarayay ka xarimtay wa amaratuhum shayaadiintii waxay amartay dadkii an yushrikuu bii inaanay ii sharig yeelaan maa shay ay ugu sharig yeelaan maaba oo lam unzil aanan soo dejinin bihi suldaanu xuja waxaanan xujo iyo gar iyo xukun daliil aanan udhihin waa bannaa aanan dhihin ayay ila wadaajiyeen waxaan bannaanayn oo shirki iyo kufri iyo ilahay ka soo haray oo la caabudo dhan waa shirki wa in allaha ilaahay nadara wuxuu fiiriyey ilaa ahli ilard ehelu ardihiibuu ilaahay soo fiiriyey famaqatahum markaasu u carooday carabahum carabtoodii iyo wacajabahum cajaltoodii wuu carooday ilaa baqaayaa in soo hadhay min ahli kitaab ka soo hadhay mooyee baqaayaa eh, in soo hadhoweel kitaabkaa mooyeen inta kale yani warkii inta nabiga calayh salaam oon la soo saarin oo ummadda muxamadiya ayna bilaabanin dadkii fitradii ku jiray waxay noqdeen dad inxiraaf ku dhacay shirkiyaad iyo gaalnimo iyo wax baa la bilaabay wax yar baa marka ku haray ruubaan iyo eelu kitaabka kamida diintoodii haystay millat ibraahim xaniif iska haystay baa jiray intaa mooya inta kale ilah waa cadhooday wa qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala inamaa bacadtuka muxamedow waan ku diray liyabtaliyaka inaa adiga ku imtixaamo oo waxaa ku soo gaaraya ee af afxuma ah ee gacanqaada ee bixin waddu haaday lagaa saaraa ee ciriiri iyo dhibaato oo dhanba imtixaankaas adigaa lagu marin doonaa kow wa abtaliya inaan imtixaamo bika adiga dadka kugu imtixaamo dadkana way imtixaaman yihiinoo inay raaci doonaan inay rumayn doonaan iyo inay kaaloobi doonaan oo ku kufrin doonaan imtixaan dadkana waan kugu imtixaami wa anzaltu calayka waxaan korkaada kusoo dejiyey kitaaban kitaab laa yafsuluhu lmaau biyo una dhaqaynin taqra'u waad akhrinaysaa naa'iman adoo hurda wayaqdaan adoo soo jeeda kaana waa waxyi qur'aani ah iyo xadiidkii nabiga calai salaam isagana waxyigaha ah, labadaas oo xagga alle laga keenay oo looxul maxbuud laga keenay oo min minallaahi ka yimid oo biyana lagu dhaqi karin biyaba aan lagu dhaqaynin maxfuud ah la xifdiyey ah, kan haddaad dhaqdo diinta dhan baad waad dhaqi kartaa laa yaqsiluhu ilmaa taqra'u waad akhrinaysaa naa'iman adoo hurda wayaqdaan adoo soo jeeda ayaad akhrinaysaa nabiga calayh isalaatu wasalaam oo waxyigiisa nabi calayh salaam soo jeed iyo hurdo intaba waa ugu imaan jiray wa in allaha amarana ilaahay wuxuu amray an uxariqa qurayshan quraysh inaan gubo in allaha amaranii nabiga haddana hadalka la wariya alaislam iltifaat weeyaan wa in allaha ilaahay amaranii wuxuu amray an uxariqa qurayshan quraysh inaan gubo oo aan la dagaalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala <clears throat> uu igu sallido faqultu waxaan idhi markuu amro yidhi nimankaas gub oo la dagaalan qultu waxaan ihi rabbi rabbigayow idan haddaa la dagaalamo yaflaquuna waxay jabinayaan raasii madaxayga fayadacuun waxay ka tagayaan khubsatan xaaluu yahay madaxay igu dhufanayaan sida xabad kimiisoo la kala jabiyo oo kale ay iga dhigayaan waa iga fara badan yihiin qaala ilaahi wuxuu yidhi istakhrijuhum soo saar ka saar kama istakhrajuuka siday kuu saareen oo kale oga saar maka waqsuhum ku duul nuqsika annaga ku duulinayne annaga nansuuraka biqaswika annaga kuu gargaarayno duulaanka aad duulaysa annaga kuu gargaarayna ka dhigata <clears throat> waqsuhum ku duul <clears throat> muqsika annagaa kuu gargaarayna duulaanke waanfiq nafaqe oo bixi waxaad haysatay xoolaha fasanunfiqu calayka adiga korkaadaan nafaqeynanaan ku bixinaynaa wabcad waxaad dirtaa jeyshan ciidan dir nabcad waxaan dirayna markaad ciidan dirto hamsatan shan mila isagoo kale shanlaaf hamsata aalaaf ayaan diran hadday kun aad dirto shan kun baa la gaarsiinaya waqaatil la dagaalam biman dadka adaacaka qaatil waxaad kula dagaashaa biman adaacaka dadkii ku adeecay waxaad kula dagaasha intaad ciidan ka dhigato man casaaka dadka ku caasiyey kula dagaalam dadka adiga ku adeecay ciidan ka dhigato waxaad kula dagaalamtaa man casaaka dadka ku caasiyey qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yihi wa ahluljanna ahluljannuhu alaaatu saddex kooxood saddex weeyaan ahluljannaha saddex qof waa ahluljanna duu sulطaanin nin madaxnimo u saaxiib oo madax ah muqsidun caadil ah mutasadiqun sadaqaysta wixii maarata u hayo muwafaqun khayrka la waafajiyey ka koowaadu wrajulu waa midka labaad nin raxiimu naxariis badan raqiiqulqalbi qalbi jilicsan likuligii qurba buu u qalbi jilicsan yahay likuligii qurba iyuu raxiim u yahay qaraabadiisa iyo wa muslimin walikulli muslimin muslim kastana raxiim raqiiqu u yahay ka saddexaad waa cafiifun way mid dhowrsoon mutacafifun isdhowra duu ciyaalin xoole leh ilaahay waa cafiifu duu ciyaali caruur saaxiiba waa cafiifun mid dhowrsoon mutacafifun oo su-aasha iyo muxuu ahaa xaaraan inuu u gudbiyo iska ilaalin hadduu ciyaar isagoo carruur loo baahan ayuu haddana xumaanta iska ilaalinaya xaaraanta qaala nabiga alai slam wuxuu yidhi wa ahlunaar ahlunaarkuna hamsatun shan sifo shan qolana waa ahlunaar addaciifu ladii midkaas oo daciifoo tabar baan lahayn haddana laa zabara lahu wax caqli aan lahayn zabar yacni wax badannimo iyo caqli ah uu dadka xumaanta oga leexda male daciif wey isagoo daciifa ayuu haddana xumaanta ka leexanaynin aladiina waa kuwa hum ayaguba fiikum idinka tabacan ina raacsan dadka iska raacayaan in aslaxa naasu aslaxa in macna la dhaha ida afsada naasu afsadna wain salaxuu salaxna hadba dhankii loo kaxeeyu iskaga sacbinayaa laa zabara lahu aladiina hum waa kuwa fiikum dhexdiina idinka dhexdiinu tabacan iskakii raacsan laa yabtaquuna ahlan ehel ma dalbaan walaa maalan xoolana ma dalbaan laa yatabicuuna riwaayakan xoole iyo maal iyo wax isaga mustaqbalo inuu dhista u rabo maba jirtaba afkiisaas wa ka helo dadka meesha loo kaxaysto muska raacaya wlkhaainu midka kale waa khaain alladii laa yakhfa lahu damacun laa yakhfaada asmaanta khafaa iyo akhfaa baa kala jirta akhfaa waxaa weeyaan waa satara wuxuu laqariwe khafaana waxaa weeyaan wax la daahiriyey waa cagsi laa yakhfaa lahu u daahiri mayso wax damacun damac oma daahiro wain daqa haba yaraada ilaa khaana khayaan alkhaain alladii waa midka khaainka alladii laa yakhfaa ee laa yadhar lahu baad ku fasiraysaa ooma muuqdo damacun wax la damco haba yaraatee hunguri ooma muuqdo wain daqa haba yaraada ilaa khaana khayaan haba yaraata wixii loo dhiiba ama uu fursad ka helaa wuu khiyaamaya khiyaamadaasa lagu shaabadeeyey warajulu wa midka kale laa yusbixu ma waabariisto walaa yumsi ma galabaysto ilaa wahuwa yukhaadicuka asagoo ku khayaami can ahlika reerkaadii iyo wamaalka xoolahaadiiba ku damaraya ka kalena naarkaa ka mid yahay wadakara bukhra bakhaylnimadii awilkeeda beentiina waa sheegay washindiir buu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam midkaa su'uul khaluqa akhlaaqada xun alfaaxish ee fuxshiga badan ayaa shindiir la yidhaahdaa washindiiru alfaaxish midka akhlaaqda xume haddana faaxishka ahe fuxshiga badan ee ficil iyo qowl iyo afwac intaba fuxshiga iyo xumaanta ku hadla walam yadkur abu qasaan fi xadiidihi waanfiq fasanunfiqu calayka intama sheegin waxadadana moxamed bin muhana alcanazi xadadana moxamed bin abi cadiy can saciid can qataada bihada اlisnaad walam yadkur fi xadiidi kulu maalin naxaltuhu ansiya cabdan xalaalun weye xadana cabdiraxman bn bushri cabdi xadana yaxya bn saciid can hishaam saaxib distiway weeyaan xadana qataada can mudarifan can iyaad bn ximaarin radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slam hadaba daata yowmin wasaaqa alxadiida wa qaala fii aakhirihi xadiidka akhirkiisa wuxuu yihi qaala yaxya qaala shaban qataada qala samictu mudarif ya xadii saas wey samica وxadثna abu camaar xusein bn xurayhin qal xadثna fضل bn muسى can xusayn can maطrin maطr waraaqin qal xadثna qataada ibn dicama mطr bn cabdالlah ibn shakiir can ciyaad bn ximaarin akhi bani mujaashicina reer binu mujaashab waabay ka dhigan tahay qaala qaama fiina rasuul nabiga alay slam baa dhexdoonayo isaga daata yowmin khadiiban soo khudbeen faqala in allaha amaranii wasaqa alxadiida bimidli xadiid hishaam can qataada wasaada fi xadiidi wain allaha awxaa ilaya nabigu wuxuu yidhi ilahay wuxuu waxyooday an tawaaducu inaad tawaaducdaan yacni inaad isliidaan ood ilaahay u tawaaducdaan oo aynan addoommaha ilahay iska korraysiinin xataa laa yafkhar intuuna faanin axadun qofna calaa axadin qofka kale haddaad hoos isku dhigto oo tira wax iga dembi badan ma laha waxaan iga maarata dembi badan ma laha iga aqoon yar ma laha haddaad tidhaahdo dee qofna u faani maysid faan iyo muxuu ahaa waa iska ilaalinaysaa <clears throat> walaa yabqa xataa laa yabqa suuna u qooqin axadun qofna calaa axadin qofka kale laa yabqaa baqyi waxaa kaloo yahaa dulmi iyo xadgudub una u xadgudbin axadun calaa axadin waqaala fii xadiidihi wahum fiikum tabaca kuwa maaragtay laa zabara kuwii la yidhi laa zabara hum ayagu lakum idinka ayay fiikum dhexdiina tabacan ina raacsan yihiinoo laa yaquuna ahlan walaa maalan xoole iyo mustaqbal iyo reer iyo waxba kaba leh Ah, meeshii loo dirsa waa sidii eydo kale meeshii loo diro muu aadi wixii afkiisa la siiye yuu kugu dili wax la siiye keliya yuu dadka ku dili ooaada kusoo dhici oo qofka lagu dira jii lagu dhaho uu aadi faqultu waxaan idhi buu leeya fayakunu dalika ya aba cabdillaah aba cabdillaahi waxaas may dhacdaa ya aba cabdillaah saxaabigu weydiinaya qaala wuxuu yidhi nacam haa dad noocaas ahoo wuxuuna dadka iska raacsan oo xoole iyo maal iyo ehel midna reer midna aan rabin miyaa jira oo wixii loo diro u iska samayn fayaquluhaa nacam yir haa wallahi laqad adragtuhum dadka noocaasa fi ljaahiliyati jaahiliyada islaamka kahor dadka noocaasoo kale ah ee aan mustaqbal iyo eel iyo maal iyo midna aandan ka lahayn ama reer iyo xoolo waa wixii la siiyo un keliya meeshii raba loo isticmaali jaahiliyadii baadan soo gaaray buu yidhi waxaa soo gaaray waa ina rajula ninka oo la yarcaa cala alxay reer bad iyo qabiil idilba xoolahuu raaci xooluu raacayaa maa bihi mana laha oo ma helaayo la siin maayo ma qaadanayo ilaa wariidatuhu addoontooda iyo dahoogu jimaaca mooyeene xoolaha raac addoontaana jimaaca maladhihi farjigiisaas curdadana waa loo ridaya intaasuu xoolo dhan ku raaci jiray baabu cardi maqcadi ilmayiti mayidka meeshuu ka galaayo min aljannati jannada ayaa la bandhigi aw inaari naarta calayhi korkiisa yani cadaabuulqabri iyo mxuu aha jannatlqabri ayaa laga hadlaya naarta qabrigu jannana way leedahay naar uu leeyahay annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya ijmacu lumma weeyaan in naartu cadaabuulqabri inuu jiro nusuustana way ku cadda qur-aanka sunada intaba waa laga fahmay ijmacaba <clears throat> waibaata cadaab alqabri watacawudi minhu cadaab alqabri inuu jiro oo weliba la rumeeyo oo ay tahay inaad rumayso inuu jiro ilahayna laga maangala subxana xadana yaxya bn yaxya qala qara'tu cala malik can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal ina axadakum midkiin dadow idaa maata hadduu dhinto qofka idinkangamida curida calayh waxaa loo bandhigi oo la tusi maqcaduhu booskiisa bilqadaati subaxdii walcashi galabti qabriga hadduu galo naarti weyneed hadduu galayo waa la tusi wataad meeshana waa lagu sii qabanaya naarta qabriga naarta weynna waa loo bandhigi haddii kale jannadii baa loo bandhiga kii ahlujanna aroor iyo galab walba in kaana min ahlijanna hadduu yahay fa min ahlijanna weeyaano jannadii baa loo tusaaya qabrigana rooba min riyaal janna wain kaana min ahli naar hadduu yahay fa min ahli naar ehlinaar qabrigana waa xufra min xufari naar naarta weynana waa la tusaayaayo naxdin iyo wambahaar kale yaa usii dheer yuqaalu waxaa leeya haadaa maqcaduka wakaa booskaada jannada naar midku aadaba xataa yabcadaka allaahu ilayhi ila ilahay kaa soo saaray yom alqiyama maalinta qiyaamo wataa meeshaasa ku sugaysa xadaana cabdi bn xumayd abarana cabdirazaq abarana macmar can zuhuri can saalix can ibni cumara qaal qaala nabiyu sala allah alay waslam nabig wuxuu idaa maata rajul hadduu dhinto curida calayhi waxaa loo bandhigay maqcaduhu booskiisa iyo jabadiisa iyo gurigiisa bilqadaati aroori walcashiy galab in kaana min ahli janna faljannatu jannadi baa la tusi wain kaana min ahli naar hadduu yahay fanaaru naarti baa la tusi qaala uma yuqaalu waxaa leeyahay hada maqcaduka wakaas saldhigaadiiyo booskaadi alladii tubcaثu ilayhi lagu soo saari doono yowma alqiyama maalinta qiyaama xadadana yaxya bn ayuub وabu bakr bn abi shayba jamiica can ibni culayata qaal ayub wuxuu yidhi xadaana ibn culaya akhbarana saciid اljurayri arabi nadrat can abi saciid alqudri can zayd bn haabitin qaal qaala abu saciid walam ashhadu min anabi sal slam xadiidkan aan sheegaya nabiga aniga kama warin kamana arkay kamana maqale walaakin xadanii waxaa ii sheegay zayd binu haabit baa ii sheegay waa riwaayatu saxaabiyi can saxaabi qaala wuxuu yidhi zayd baynama nabiyu xilli nabiga calayh salaam fii xaa'idin uu ku dhex jira beer libani najaar nimankii reer ansaarada reer khasraja bani najaar asoo ku dhex jira calaa baqratin lahu baqal la saaran wanaxnu macahu annagana aan muciisannahay nimankaas isagoo beertooda ku dhex jira baqalla uu nabigu saaray annagana aan la socono id xaadad bihi xaadat albaqla baqashibaa yaa diday baqashibaa diday ama damaqday waxaa tiraa way damaqday fakaadad waxay ku sigtay tulqihi nabiga inay tuurto hal mar baashii socotay baa saa u soo booday tulqihiina nabiga riday kuay sigtay wa idaa aqburun qubuuro sittatun lix oo hamsatun shan oo arbacatan ama afara ayaa meesha ku yaalaba qaala kada kaana yaquulu jurayru saas u shakiyey lix ilaa shan ilaa afar qabri ayaa meesha yaalaa baasha ka diday madaga u saaraa faqaala nabig wuxuu yidhi man yacrifu asxaaba hadihi alaqbur qubuuraha dadka ku jira yaa yaqaana oo dadka weeye faqaala rajul minba wuxuu yidhi ana anaa garanaya qaal famataa maata haaulaa kuwan goormay dhinteen qaala maatuu fi lishraaq islaamnimo waa ka hor shirki iyo gaalnimo iyo dhintay oo lagu xabaaray wey waa maqaabir almushrikiin wey waa qabuurihii gaalada faqaala nabiga wuxuu yidhi ina hadihi alumma dadkan ummadan tubtala waa la imtixaamaya fii qubuuriha qubuurta lagu imtixaamaya falowlaa an laa tadaafaruu inay isxabaari weydaan haddaana ka baqaynin wadacwatullahi ilahay baan baryilaha an yusmacakum inuu idin maqashiiyo min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa alladii wax aan asmacu maqlaayo minhu cadaabka xaggiisa qabrigaan ka maqlaayo ilahay baan baryilaha inuu idin maqashiiyo laakiin dadka qubuura ku jirta hadda cadaabkooda iyo qaraacooda iyo qayladooda aan maqli lahayn yaa qabri tegi oo dad xabaali waa la kala fiigi lahaa duurka la kala geli lahaa kuwa meesha ku dhinto ku lafoobi lahaa ilahay baa naga qariyo naga asturay subxaana nabigase waa la maqashiiyey wax kasta oo insiya jinna anana way nabiga wejigiisuuna soo qaabiiyo waana soo fiiriyo faqaal tacawaduu ka magangala bilahi alla min cadaabi naar cadaabi naar ilahay ka magangala nacuudu bilahi min cadaabi naar qaaluu saxaabadu waxay dhaheen nacuudu billahi min cadaabi naar faqaala wuxuu yidhi haddana tacawaduu billahi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ilahay ka magangala qaaluu saxaabadu waxay dhaheen nacuudu billahi min cadaabi alqabri baa ilahay ka magangala nacuudu billahi min cadaabi alqabri qaala tacawaduu billahi min alfitan ilahay fitan ka magangala maa dahara waxa muuqda iyo wamaa badana waxa qarsoona fitana ee diintaada iyo caqidadaada iyo caqiidadaada iyo khaatimadaadaba halayni fitanta ilahay ka maangala qaaluu waxay dheen nacuudu billahi min alfitani baa ilahay ka maangalnay maa dahara minha badan nacuudu billahi min alfitani maa dahara minha badan qaala wuxuu tacawadu billahi ilahay ka maangala min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa ilahay ka maangala qaaluu saxaabadu waxay dheen nacuudu billahi min fitnati dajaal ilahay ka maangalayna <clears throat> nacuudu billahi min fitnati dajaal saxaabadu saasay nabigu daba taagan yihin sala allahu alayh waalihi wasalam wax wacdi oo waano oo iska cilmiga iska qaadanaya nadariyaada hadhow waan ku dhaqmi doonaa ma jirto markaasaa qofka qofka loo saaray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam xadadana moxamed bn muhana bnbashaar qaala waxay dhahla waxay dhaha xadadana moxamed bnu jacfar xadadana shucban qataada can anasin ana anabiya sala allah aleh wasalam qaal lowlaa an laa tadaafanuu inaa isxabaari weydaan haddaana ka baqaynin la dacwatullahi ilahi waxaan ka baryi lahaa an yusmacakum inayna maqashiiyo min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa xadadana abubakr bin abi shayba qala xadadana wakiixa xadadana cubaydullah bn mucaad xadadana abi xaw xadadana maxamed bn muhana walbashaar qala xadadana maxamed bn jacfar kulluhum can shucba can cawni bn abi juxayfaxa وxadثnي زهير بن xرب ومحمد بن مثاnى والبشhاaر جميعا عن يحيى قضا ولفظ لزهير xadثna يحيى بن سعيد xadثna شعبة xadثna cون بن أبي جuxayفة عن أبي أبي جuxayفة أwاه بن عبد الله سوي عن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنساري رضي الله saddex saxabi iska warinays mise waa laba iyo taabici ina saxaabiya qaal kharaja rasuul الlah nabiga calayh السلام baa baxay bacdama غarabat الشhamس qoraxdii markay dhacday kadib uu baxay fasamica sawtan qayruu maqan xagga qubuuraha faqaala wuxuu yidhi yahuudu tucada fii qubuuriha yahuud nimanka la yidhaha qubuurta lagu cadaabaya ah. rasul nabi sala allah alay ali wasalam waa la maqashiiyey قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن نحو عن قتاده بن دعامه حدثنا انس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi in alcabda adoonka idaa wadica markii la dhigo fii qabri qabriga la dhex dhigo ow watawalaa canhu asxaabiga ka jeedsadaan qarada intii lagu rogo laga inahu la yasmac isagoo maqlaayaba qarca nicaalihim kabahoodii jaanqaafkooda nafta marka lagu soo celinaya markaaba nafta lagu soo celin dadka shanqadoodii buu maqlay hebel iyo shanqadiisii wixii buu maqlaya laakiin caalam kale wey waa caalam kale oon caalamka hore ku noolaa aan ahayn caalamulbarzakh buu ku jiraa adduun iyo shaqadiisi iyo usobixiisi iyo hadalkiisa ma hayo aakharoon buu hadli inahu la yasmac qarca nicaalin qaala yaatiihi malakaan laba malag baa u imaanaya munkar iyo nakiir baa la dhahaa fayuqcidaani way soo fariisanayaan si gacan loo fariisa fayaqulaani waxay ku dhahayaan maa kunta taquul maxaad dhihi jirtay fi hada arajul caalam kale waa caalamulbarsaq laga sheekanaya marka ninkan maxaad dhijirtay nabiga calayhi salaam baa la hordhigayaa nabi moxamed sala allah aleh wasalam maa taquulu maxaad dhihi jirtay fi hada arajul hadda fi hada arajul waa kelimo iyo cibaaro hadda wax tacdiim iyo ixtiraama aan ku jirin tacmiyada iyo indhatiridda loo sii ziyaadinayaa qofka muminkae muuqinkaana ah waa jiiraya rajul maa huwa nabiyullahi wa rasuulullahi buu leeyahay marka ka kalena waxaa wey gafurkuu taagayaa buu dhahaya maa kunta taquulu fi hada arajul qaal faama almu'minu mu'minkii fayaqulu wuxuu leeyahay ashhadu annahu cabdullahi wa rasuuluh ayuu leeyahay addoonkii ilahay rasuulkiisa inuu yahay muxameda sala allah alay slam baan qiray adduunkan kusoo qiray haddana waa asagi qaala fayuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay undur fiiri ilaa maqaadika min annaar booska aad naarta ka geli laheed fiiri ilaah baa ku badbaadiyey qad qabalaka allaahu bihi ilahay wuxuu kuugu bedelay maqcadan boos min aljannati jannada ilahay kuu bedelay imtixaankood ku baastay qaala nabiyullaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi fayaraahuma jamiican labadiba wuu arkaya hadduu islaamnimaduna ku dhimanin oo tawxiid ku dhimanin meeshuu naarta ka geli waa la tusi hadda oo uu baasay oo liibaanayna jannadiisaa la tusaya qaala qataada wuxuu yidhi kuragaara waxaanu noo sheegay anuu yufsaxu lahu fii qabrihi qabriga loo waasicin sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhuma loo waasinaya oo wax ka arki oo cayuyo dhan laga saaraya ilaa qudradiisa iyo awooddiisa subxaana wayumlaw calayh waxaa looga buuxinaya agagaarkiisa iyo qabrigiisaba khadaran cagaar iyo doog ilaa yowma yubcahuun ilaa maalintaad kala soo saaray cagaarkaas iskaga dhex jiraya maxaha naftiisa raaxadaas iskaga jirtaa qaala waxadaana maxamed ibn min hada barir wax raaxaysanaysa waa nafti uh, jijkeeda caraaqu leleeyahay محمد بن من هذا ضرير حدثنا يزيد وزراء حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi ina almayita qofka dhintay idaa wudica fii qabri marka la dhigo inuu la yasmacu qafqa nicaalihim kabahooda jaanqaafkooda qajabqajaftooda asagoo maqli idan zarbu markay gadoobaanba su-aasha ku bilaabanaysa walidalika nabiga dhihi jiray fainahu alaana yus'al hadda la weydiinaya istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tathbiit fainahu alaana yus'al hadda la weydiinaya xadana cmr bn zurarata qal abarna cabdlwahaabi can ibni caطa can saciid ibni macruubata can qataada bni dicaam can anas bni malik ana nabiy allahi sala allah alay wasalam qaal ina alcabda addoonka ilaa wudica markii la dejiye fii qabri qabrigiis watawalla canhu asxaabiga ka jeedsadaan fala kanu midil xadiidi shaybaan can qataada xadana moxamed bn bashaar bn uthmaan alcabdi qaal xadana moxamed bn jacfarin qaal xadana shacub bn xaja can qawmi martada sacad bn cubaydata can albara bn caazib can nabiy sala allah alay wasalam fii qowlihi tacala yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit dadka muuminiinta kelimada xaqa ilahi ku sugaya adduunyadana way tawxiidsanayaan qabrigana tawxiidkii bay iyay ku jawaabayaan oo ay malaa'igta ugu jawaaban argagax lahayn oo isu kalsoon yaqiinooda ayay jawaabayaan qaal nasalad waxay soo degtay aayaddan fii cadaabi alqabri bay ka hadlaysaa cadaabuqabriga kii ka jawaabi waaya iyo muxuuha kii ka jawaabay labadaasa laga hadlaya qul qaala la waxaa leeya man rabbuka rabbigaa waaye fayaqul rabbii allah rabbigaygii yaa abuuray ikhaalaqa imaamadi jiray wa allah aan caabudi jiray cibaada keligii iska lahaa wanabiyi nabigaynuu muxamed wey sala allahu caleyh wasalam nabigaynu muxamed ahaa oo alla baray oo diintay baray oon ku dhaqmaayo dariiqadii uuna baray aan alla ku baranay oon ku caabudaynay fadalika qowluhu caza wajal wayuhabitu allahu aladiina aamanuu dadka muminiinta ilahi wuxuu ku sugaaya bilqowli haabiti fi xayaati dunya wafi alaakhira adduunyada iyo aakhiraba waidullah aalimiin wayafcal llah ma aalimiintana waa dhuminaya waa laga dhuminaya laa ilaha illa allahdi waa laga leexinaya ha la adri buu leh xadaana abubakr bin abi shaybi maxamed bn abubakr bin naafic qaaluu xadaana cabdiraزaq cabdiraxmaan yaxmud bn mahdi can sufyaan can abi khaytamata can cumara bni cazim yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fihayaati dunya wafi alaakhira ayadaas qaal nazala fi cadaab alqabri qabrigaa laga hadlaya iyo cadaabkiisa iyo su-aalihiisa ka baxaya iyo qofka lagu sugay qofka laga leexiyey ee su-aasha ka jawaabi waaye marka waa masaaarima waa caqiida wey ogaada caqiido weeyaan wax intii la xifdiyo maxfuudaada carabka laga xifdiyo maskaxda lagu xifdiyo qalbigana aan laga rumaysanin saa lagu baasi ma aha imtixaanka adduunyada waxaad rumaysneen caqiidaysneen yaad imtixaan ku baasi kartaa intaad iska qorqorto ila laakiin qabriga markii la gaalo waxaa lala khidaabaya waa caqiido waay waxaad rumaysnaya runteed ayaa carab kasoo boogaya xadana cubaydullahi bn cumar alqawaariir xadana axmed bn zayd xadana abu dalim alwarqa can cabdillahi bn shaqiiq can abi hurayrata qaal idaa kharajat ruuxu lmu'min qofka mu'minka ruuxiisa markay soo baxdo talaqaaha markaa waxaa la kulmo qaali malakaana laba malag yuscidaanihaa cirkay u qaadayaan way la koraya laba malag baa qaadaysa qaala xamaad fadakara min dibi riixiha uduga naftaas iyo ola kara miska buu sheegay miskii way ka udgoon tahay naftaa yadaa ah, malaa'igta wadaayaduna way udgoysaa maryo cad bay wadaan xadiidkii bara binu caazime dheeraaya fi musnadi axmed ku sugnaa qaala wayaquulu ahlu samaa ehlu samiiba waxay dhahayaan ruuxun ayiba naf udgoon yaa jaa'ad nooga timid min qibal alardi xagga ardada naf udgoon oo ad udgoon yaa ardada nooga timid ehlu samihii malaa'igtii baa soo dhoweynaya sala allahu calayki bay dhahayaan ilahay ha kugu salliyo ha ku ammaano fii malail ha ku ammaan calayka korkaada wa calaa jasadi jasad iyo jibna allaha u naxariisto ammaano kunti aad ahayd tacmurinihi naf yahay tii camirta jirkaad camiri jirtay ila markay nafta baxdo jirka macamir baa jirka waa qalfoof waa isa dhacaya waxaa camiraya nafta wey jirkaad camiri jirtay iyo adigaba sala allahu calayk fayunطalaqu bihi ruuxdii waa lala tagaaya ilaa rabbi caza wajal ilahay xaggiisaa loo geenaya uma yaquul ilahi wuxuu le inطaliquu bihi la taga ilaa aakhir اlajal madal iyo muddo makaan iyo madal meesha ugu dambaysay ee uu ku intoon lahaa geeya waa xagge ciliyiin kii wanaagsanaa wey cilmiyiin baa ah, aakhirulajal ah meesha u dambaysa wuxuu soo socdaba marka u dambaysa uu ku soo intoonayo waa cilliyiin iyo rafiiqulacla halkaasaa laga geeye <clears throat> muminkii wey alla naga dhige qaala wainal kaafira gaalkuse idaa kharajad markay baxday ruuxuu ruuxdiisa naftiisa xumayd qaala xamaad wadakara min natriha urkeeduu sheegay way uraysaa wadakara lacna lacano xagga la ka timi iyo malaa'igtu lacanadii wayaquulu ahlu sama waxay leeyihiin ruuxun khabiia naf uraysa yaa jaa min qibal alardi kasoo socota abaabaa laga xidhanaya qaala fa yuqaalu waxaa le indaliqu bihi gey ilaa akhiri ajal ajasha iyo madal meesha ugu dambaysa geeya waxaa geeya sijiin halka sijiin ku tuura qaala abu hurayra faradda rasuulu llahi sala allah alay wasalam markuu nabigu urkeeda ka hadlaayay wuxuu radda u celiyey rasuula raydatan calal kaanad caley korkiisa saareen iyo calaa anfisa kasaare hakada sala allah alay wasalam urkeeda markuu ka hadlaya nabig alay slam maradii uu saara yuusa asagu u saartay uu tilmaamaya qarnuunkeeda malaa'igta o dhan baasan ka qabsanaysa wa ku nacuudu billaahi min annaar qala xadaanii isxaaq bn cumar bnu saliid duhalahudali xadaana sulaymaan bn muqiira can haabitin qaal qaala anas wuxuu yidhi kuntu maca cumar cumar baa la jooga cumar bn khadaab xa waxadana shaybaan bn faruuqa walafdila xadaana sulaymaan bn muqiirata can haabit can anas bn malikin qaal kunaa maca cumar bn khadaab bayna maka walmadiina maka iyo madiina dhexdeeda ayaa cumar la soconnay safar wey fatara'ayna alhilaal bishii baan istusnay bil baa bilatay bish baan istusnay markay ramadaan tahay ama ay tahay shawaal ama ay tahay dilxija bilahaas saddexdaasa aad loo daneeyaa tara'ayna alhilaal wa kuntu rajula min baan ahaa xadiid albasar araggiisa u aad u daran yahay ina baan ahaa indha fiiqan anaa arkay dadkii waan arkinba waan arkay walaysa axadun qof ma jiro yascumu sheeganaya anahu ra'ahu inuu arkay qayda waxaan aniga ka ahayn qof aanan ahaynoo waan arkale waa la waayey qaala fajacaltu waxaa gudagala aquulu licumar inaan ku leehay amaa taraa miyaad arkayn wataase ma aragtid miya fajacala laa yaraah awe aw intuu dho yuu arki waaye laa yaraah qaal yaquulu cumar markii dambe wuxuu yidhi dhagada saaraahu waan arki doonaa wa ana mustalqin anoo qabaadqabaad u jiifa calaa filaashi dawashayde anoo qabaadqabaad u jiifa yaan arki doonaa inaga dhaaf buu hadda waa run hadda markay maanta iyo berri ay kaa yar cosdo marka dambe ayaga weyn baad arki doontaa uma anshaa yuxadiiuna cumar wuxuu bilaaba marka inuu noo sheekeenaayo oo diintii iyo xadiistii wuxuu nabiga ka ogaa calayh salam can ahli badar ehli badar buu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam kaana yuriina wuxuu nabigu nutusaayay masaarixa ahli badar ahlu bader gaaladi ahlu bader meeshii lagu legday bilamsi shalay oo kale uu sheekeeyey nabi alai slam shalay oo kale ayuuna tusay oo yidhi berri dagaalka dhici doona hebel halkaa lagu legdi doonaa gaalka abujahla halkana cutba la dhigi doonaa halkana rabiica la dhigi doonaa fulaan fulaan sanaajidu quraysh ayuu nabiga ka sheekeeyey calayi salaam haadaa masracu fulaan hada barri lagdi doona lagu lagdi doono lagu dili doono waa kan in shaa ku daraya qaala faqaala cumaru wuxuu yidhi huwa aladii bacasahu bilxaq adihii nabi maxamed xaq usoo diraa ku dhaartaye maa akhda'u mayna garamarin alxuduud aladii boosaskii xadda uu xadeeyey rasuulullah nabiga calayhi salaam meesha uu nabiga u xariiqay halkii kaba leexaan halkiiba ku dhintay qaala fajucilu waxaad garanaysaa nubuwada iyo rasuuladii calayhi salaam iyo sidqu risaalatihi iyo mucjizadiisa nabiga calayhi salam ilaahay siiyey qaala fajuciluu fii bi'rin saddex beri kadib baa ku kululaa saddex beri kadib baa intii la qaaray yajculu waxaa la yeelay fii biiri ceel bacduhum barkood calaa bacdi marka kale dul saaray intii la aruuriyey yaa godda iskaga guray urkooda iyo suudhoodan iyo cudurra dadka yaan ka qaadine fandalaqa rasuululah nabiga calayh salaam baa tagay xata intaha ilayhim ayagii buu u tagay markii godka lagu guray faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan binu fulaan hebel hebelow wayaa fulaan binu fulaan hebel hebelow waa ilmaadeertii raggaysii qaadeen oo gaalnimo ku dhintay wey iyo cadaawad diineed diintii usoo duuleeday baabi'iyaan marka lakala dhaqaaq qaala hal wajadtu ma hesheen maa wacadakum ullahu ilaahay wuxuu idin yaboohay wa rasuulu rasuulkiisa xaqaa xaalu yahay ma aragteen way ilahay rasuul idin yaboohayn haddaad sidan ku dhimataan naar inaad geli doontaan maanta naar ma dhadhamaysteen ma hesheen ilaa naftii laga baxday fainii anigu qad wajadtu waa helay maa wacadanii allahu xaqa wuxuu ilahay idin yaboohay ani waan helay nasri iyo guul iyo ta'yiid iyo maanta idatah yowma alfurqaan ani maanta waan haystaa qaala cumar wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuul allah kayfa tukalimu sayd ola hadli ajsaadan jid iyo naf laa arwaaxa fiiha aan ruux lahayn muxuuaha jasad iyo muxuu ahaa bakti aan laa arwaaxa fiiha naf lahayn naf ku jirin sayd ola hadlaysa kuma maqlaayaane qaala nabig wuxuu yidhi ma antum idinku tihiin biasmaca kuwa ka maqal badan lima aquulu minhum waxaan ayaga kudha minhum ayaga lima aquulu waxaan leeyahay kama maqal badiniin minhum ayaga waxaan anaga hadda ku hadlaayo iyaga kama maqlin badin saad u maqashaan ayaa iyagana u maqlaa wey qayra annahum ayagu laa yastadiicuuna ma karaan an yaruduu calaya shayan inay ciisa jawaabaan inay iradiyaan jawaab iisoo celiyaanoo hadlaan ma karaan wayse heleen xaqiiqadii iyo dhabtii wayna maqlayaan way ogyihin bu nabig sala allah aleh wasalam xadana ada bnu khalid qal xadana xamaad bnu salamata can thaabit ilburan can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allah aleh alih wasalam nabiga taraka wuxuu ka tagay qatla bader dadkii beder toddobaatankii reer kufaar gaalada ahaa ee beder lagu laayay wuxuu u daayey meeshii alaaan saddex beri saddex beri uu nabigu meeshii uu yaalay oo markuu meel nabiga ku adkaado iskama dhaqaaqi jirina wuu sugi jiray haddaa wax isku haystaan soo noqda buu dhihi jiray saddex beri buu sugaayey baktigoodu meesha yaalay uma ataahum ayagiibuu u yimi intii yidhi aruuriyo goda u goray faqaama calayhim oo kor istaagay toddobaatankii gaal fanaadaahum waa u dhawaaqay faqaal yaa abaa jahl bin hishaam ninkii la keri waaye kibray ee nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa sujuudda ku haystay ee wirkukaan kaga istaagaya dhib badan mariyey ninkii maanta qandooda meesheeda bakhtia yaa abaa jahl binu hishaamow yaa umayata binu khalafow yaa cutba bn rabiicow yaa shaybata bn rabiicow wau yaryahay alaysa miyuunan ahayn qad wajadtum kaad hesheen maa wacada rabbukum rabbigii wuxuu idin yaboy xaq ahaanaya dhab ahaan soomiina helin fa innii qad wajadtum waan helay maa wacadanii rabbii rabbiga wuxuu idin yaboy xaqan baan ku helay fasamaca cumar bn cumar waxuu maqlay qowla nabiy hadalkii nabiga calayh salam nimankii la hadlayo bakti ah yuu cumar baa maqlay faqaala yaa rasuul allah kayfa yasmacuu say u maqleen wa anaa yujiibuu say u ajiibayaan walxaal qad jayifuu ayagoo bakhtiyey iyagoo jiifa noqday bakti noqday si ay maarata u maqlaayaan kugu jawaabawaan qaala wuxuu yihi waladii nafsii biyadii ku dhaartay maa antum ma tihiin baasmaca kuwa ka maqal badan lima aquulu waxaan kulahay minhu ayaga walaakinahum ayagu laa yaqdiruuna ma karaan yuujibu inii jawaabaan uma amara bihim wuxuu amray ayagii fasuxiibuu waa la jiiday faulquu fii qaliibi badrin godkii beder baa lagu guray ceel iska eberoo biyo ku jirin ayaa lagu guray waxaa weeyaan urkooda iyo baktigoodaasa la isdhaafinaya ee ma aha in ayaga wax loo talaayo oo ixtiraaq ay mutaysteen mayna mudanayn ah laysa dafnahum dalika siyaanatan wa xurma bal lidafci raa'ixatihim almu'diya urkooda qarmuunba dadka laga xabaanaya qaala xaddaana yuusuf marka gaal hadduu kugu baktiyo oo meel qubuurta muslimiinta lagu xabaali maayo meel godaa laskaga gelilaya waa lasdhaafin yuusuf bn xamaad almacniy xadaana cabdullah cala can saciid ibn abi caruuba can qataada can anas bn malik can abi dalxa taxa waxadaanii moxamed bn xaatim xadaana ruux bn cubaada xadana saciid bin abi caruuba can qataada qaal dakara lana anas bn maalik wuxuu noo sheegay can abi dalxa qaal inuu yidhi lamaa kaana yowma badrin maalintii bader markay ahayd wadahara calayhi nabiyullah nabiga calayhi salaatu wasalaam uu adkaaday oo uu ka adkaaday kufaaru quraysh amara wuxuu amray bibidcatin waishriina rajulan dhowr iyo labaatan nin oo gaalida waaweynaya in god lagu guro fii xadiidi rawab biarbacati waishriin afar iyo labaatan rajulan min salaadiidi quraysh quraysh odayaasheeda iyo madaxdeeda ka mid ah yaa wuxuu yidhi lagu gura fii tawiyin ceel min adwaa'i badar badar ceelasheeda ka mid ah ceelasha karkaaran ceelkasa waxaa looga wareejiyey wasaaqa alxadiid macna xadiid abi anas baabu ihbaati alxisaab xisaabtii sugidda sugaayo annahaa haabita xisaab iyo xisaabtan iyo su'aalo inay dambeeyaan oo laisla xisaabtami doono ayaa laga hadlaya xadana abubakr bin abi shayba wacaliy bnu xajr jamiican an ismaaciil qala abubakr xadana ibnu curaya ismaaciil can ayuuba can cabdillahi bn abi mulayka can caaisha qaalat qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi man xuusiba yowma alqiyaama maalinta qiyaama qofkii lala xisaabtamo cuduba waa la cadaabay dadka hortooda qofka lagu baarbaaro oo xumaantiisa bannaanka lasoo dhigo oo codkii aan loo qarinina kor loogu qaado oo ummaddoo dhan ay maqlaan kaasaa waa halaagsamay faqultu waxaa ii bay tiri gabadhii caaishaeed nabi markuu saa yidhi alaysa qad qaala allahu caza wajal soo ilaahay kale ma aha fa sawfa dib dambaa yuxaasabu asxaabuulyamiin mu'miniintii midigta kitaabka ila siiy waxaa la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran fudud dadkii wanaagsanaaba lena waa la xisaabiye ama qofkii la xisaabo waa la maari baa tira waa iswaafaji xadiidka bni aadam laysa daaki lxisaab kaagaa aad sheegtay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiir xisaab maaha inamaa daaka waxaa lagu magacaabaa alcardu bandhig baa lagu magacaabaa kitaabka midka la siiyey wixii camal ahaa xumaa uu la yimid oo dembi ahaabaa loo bandhigi wax ma samaysa wax ma samaysa wax ma samaysa haa adduunyadu waan ku astura waan ku qariyey haddana waan ku cafiya laleh cardi baa la dhahaa ee man muuqisha alxisaaba qofka xisaabta lagu baarbaaro oo wax walbaba saqiira iyo kabiira bannaanka lasoo dhigo la filgo banaanka wixiisana aan la qarinna fi kanafila aan la gelina banaanka la keen yowma alqiyaama cudibka waa la cadaabay xadaثna abu rabic اlcataki وabu kamil fudayl qala xadaثna xamad bn zayd xadaثna ayub bhada اislam naxw وxadaثna cabdالرaحman bn bishrin ibn xakim cabdiy xadaثna yaxya yani bn saciid الqaطاn xadaثna abu yunus الqushayr xadaثna ibn abi mulaykata can qasim bn mxamed bn abubakr الصidiq can caaisha eedidii weeyaan can nabiy sala allah alay wasalam qaal laysa axadu qof ma jiro yuxaasabu lxisaab ila halaka waa halaagsamay qultu ya rasuul allah rasul ala alaysa allahu yaquul miyuuna ilaahay xisaaban yasiira baan xisaabi doonaa qaala daka alcardu kaa bandhig wey walaakin man nuqisha alxisaab qofka xisaabta lagu balballaariyo naqshi lagu sameeyo hoos loo galgalo halaka waa halaagsamay ka xadana cabdiraxman bn bish xadana yaxya wlqataan can cuثman bn mascuud cali bn abi murayka can caaisha can nabi sala allah alيه wasalam qaal man nuqisha alxisaaba halaka uma dakara bimithli xadiid abi yunus baanu wuxuu ku saabsanya alamru bixusni danni billahi caza wajal cinda almowt alamru waxaa las amraya bixusni danni malaha in la wanaajisto bilaahi ilaahay loo malaynayo cinda almowti geerida agteeda markuu qofka uu adduunkii ka sii baxaayo faaruqaayo sakaraadkii uu qabto ilgeeri aad u yeesho nin weyn wadkii waa yaqaanaaye u ogaada tantii aan laga kacayn inay tahay agagac iyo xumaantiisa oo dib u feefeeriy iyo iska dhaafo mala wanaagsan ilahay ha ka fisho soo muslim waaxido maadan ahayn ahlusalaad soo maadan ahayn rabbi soo intaa maadan baryin raxiim soo maa ilahay maa raxmadda ilahay waasa ahayd rajadaa aad u qabto xaggaa badi xagga rajada badi adduunka markaad joogta rajada iyo khoofka labadaas ku garbadaysaa xaggana waad rajeen xaggana waad cabsani labadaas isku garbadi laakiin markay nafta baxayso mala wanaagsan ku dhimo maxaa yee ilaahay malaha wanaagsan addoonka ayuu maciisan yahay xadana yaxya ibnu yaxya akhbarana yaxya ibnu zakariya can acmash can abi sufyaan can jaabir bni cabdillahi qaal samictu nabiya nabiga calayi salam baa maqla qabla wafaatihi intuunan dhimanin bialaain saddex beri intuunan dhimanin ka hor jirradii ku jiray yaquul asagoo laa maqlay layamuutanna axadukum axadkiinyuunan dhimanin ilaa wahuwa yuxsinu biاllaahi danna isagoo ilaahay malaha u maraysanaya mooyane ana cinda danni cabdi bi malaha ilahay aad ka maraysatad ka helaysaa isagoo ilaahay malo wanaagsan ka maraysan inuu raxmadiisa waasaca iyo fadligiisa weyn uu heli doono rajo iyo malo wanaagsan sagoo qabo saa ku dhinto waxadana cuثmaan bin abi shayba xadana jariixa xadana abu kure xadana abu abu mucaawiya qawaxaw xadana isxaaq bin ibraahim akhbarana ciisa bnu yunas wa abu mucaawiya kulhum can acmash bi hada اlisnaad milah qaala xadana abu dawud sulayman bn macbadin xadana abu mamed bmamed bn fudayl baa la dhahaa abu nucmaan caarib xadana mahdi bnu maymuun xadana wasil bnu axdab can abi zubayr mxamed bn muslim can jaabir bn cabdillahi alansari qaala samictu rasuul allah nabiga alay slam aan maqlo qabla mowtihi bialaaata ayaam saddex maalmood intuuna geeriyoonin nabiga calayh salaam waa jiradii yeela nabiga calayh salaam jiradii muddahaysa yaquulu nabigu walahan maqlay laa yamuutanna axadukum yuuna dhiman axadkiin ilaa wahuwa yuxsinu danna isagoo malaha malaysanaya bilaahi wanaajinaya malaha bilaahi uu ka malaysanaya khayr iyo wanaag caza wajal mooyeene qala wxadatanii qutayma bnu saciid wcuثmaan bn abi shayba qala xadaana jariir can acmash can abi sufyan dalxa bnu naaficin can jaabir bn cabdilah bn camr bn xaraam qaala samictu nabiya sala allah alay wasalam baa maqlo yaquulu leh yubcaثu kulu cabdin addoon kasta waxaa la soo saari doona calaa maa maata calayh wuxuu ku dhintay alumuuru bilkhawaatim wey qof walba wuxuu ku dhinta ayaa lagu soo saari muslim muwaxida qofka hadduu ku dhinto tawxiidkiimu ku soo baxaya oo dhibashada kadib wax isbedelaya ma jirto qof walba wuxuu wahaa ee uu caqiidaysanaaanbu kusoo bixi hadhow xadana abubakr bn naafic xadana cabdiraxman bn mahdiy can sufyaan athawri can axmed sulayman bn mahraan bihada isnaad mil waqala can nabi sal sl lam yaqul samictu waxadaanii xarbana bn yaxya tujibi qaala akhbarana ibn wahbin cabdullah bn wahbin qaala akhbaranii yunis bn yaziid can hishaam zuhri qaala akhbaranii xamza bn cabdillahi bn cumar ana cabdllahi bn cumar bn khadaab alcadawi radi allahu canhuma qaal samictu rasuul allah nabiga alay slam baan maqlay yaqulu ida araada allahu biqowmin ilahay qolaha hadduu la doomco cadaaban cadaab asaaba alcadaabu cadaabkii wuxuu ku dhacayaa man kaana fiihim dad ku dhex jira ilahay hadduu ummad inuu cadaab ku rido damco ama abaar ha ku cadaabo ama colaad ha ku cadaabo ama xabsi iyo dhibaato ha ku cadaabo wuxuu ku cadaababa ama cadaab kale oo dhulkaba la go'a ama dhulgariir intii ku dhex jirtay ee aan xumayn xataa way ku galayaan ah, wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa fitno dadka sameeya ee sababta u ah keliya aan ku dhacaynin iska ilaaliya ah, iska ilaaliya asaaba alcadaabu man kaana fiihim dadko dhan waa kuwada dhacayaa uma bucuuu waxaase lagu soo saari doonaa calaa acmaalihim camalkoodii dadkii lawada halaag qof walba uu dhiman lahaa la halaag laakiin markii lasoo baxo qiyaamaha nin walba wuxuu ahaaba ku soo bixi kii mudnaa iyo kii aan mudnayn waa la kala saari rabbina waa yaqaana subxaana kuwana mumin weeyaana jannadiisu geli kuwana gaal munaafiq waa naartuu galaya walciyaadu billah bilah towfiq sala allah wslam cala nabiyina muxamed